لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaaب الكفاalة kafaaladii buu ku saabsan yahay kafaaladuna waa laba nooع kafaalaة بالmaali wa kafaalaة بالbadni labadaas u qaybsantaa qof baa kafiin la oo wuxuu kafaalo qaaday qof kale badankiis qof la haysto oo maxkamadda iyo qadahay ay ku dhegan yihiin ayuu damiino qaaday oo yidhi anaa keenaya markii loo baahdo kafiin kafaala bilbadan baa la yihahdaa kafaalatu bilmaalla waa qof xoolo loo haystay oo lagu dheganaa oo aad tiraahda ninkan xoolihiisa anaad iga taqaanaan muddo ha la siiyo waktigaa hadduu keeni waayana anigaa bixinaya kafaalatu bilmaal baa la yihahdaa middan dambe ee kafaalatun bilmaalka ah waxaa mararka qaar fuqahada ay ku magacaabaan addamaana baabu damaan baabka la yidhaahdo oo loola jeedo qof xoolo lagu lahaa oo xoolihiisii la damaano qaaday haddii laga isagii uu keeni waayo labadaba marka waa bannaan tahay in badankii la kafaalo qaado qofka anaa keeni ad tiraahdo ama xoolihii lagu haystay inaad tirahda hadduu keeni waa anaa keenaya bal hadda muddaha la siiyo kitaabu lkafaala baabu lkafaalati fi lqardi wadduyuuni wuxuu ku saabsan yahay kafaalo qof laga kafiil laga noqdo fi lqardi ku saabsan iyo wadduyuuni deymaha waa isku wada dhow yihiin qardiga duyuuntu bil badankii la kafaalo qaado oo qofkii laftirkiisa lasoo joojiyo xilligii la baahdo ma keenyaha anaa keeni yidhaahdo wa gayrihaa hayr alabdaan <clears throat> badanka kayrkiina la kafaalo qaado kayriha waxay ku dhacaysaa almaal labadii nooc ee ishaarayna wey in labadaba ay bannaan tahay buu ku ishaaray musanifka wa qaala abu zinaad wuxuu yidhi cabdullaahi bnu dakwaan can muxamed ibnu xamzata bnu camar alaslamiy wuxuu ka wariyey can abiihi xamza xamzat bnu camar nusakda qaar waxay qorayaan can muxamed ibnu camar alaslamiy waxaa meesha ka maqan xamza محمد بن حمزة بن cمر الأسلمي عن أبيه aبي oo صحاaبي ah oo cمر الأسلمي ah ee حمزة بن cمر الأسلمي ninkii kaثير صياaمka ha wey soonka badnaa أن cمر رضي الله عنه cمر بن الخطاaب أبو xفص أمير المؤمiنين bacaثahu uu diray ninka la yihaahdo حمزة بن cمر buu diray cمar baa diraya xilliguu khilaafada madaxda ahaa مصدقا xaaluu yahay زكا aruuriye zakada inuu soo jamciyo dadka ka soo qaado zakawaadkii lagu lahaa ayuu u diray masaadirta waaweyn ee islaamkay ka mid ahaantii zakada marka dad baa la diri jiray jubaad la yidhaahdo zakada soo gura markaasaa meel iskuu keeni jiray masaariiftii sideedaha ee qur-aanka ilaahay ku sheegay baa loo qeybin jiray marka ninka la yidhaahdo marka xamza binu camr alaslami buu diray cumar fawaqaca rajulu calaa jaariyati imra'atihi ninkii ahaa xamze markuu tagay dhulkii la yidhi ka soo zaka aruuri wuxuu ugu tagay qiso dhex taalla dadkii oo ah in nin uu u galmooday naagtiisii addoontay lahayd waqaca rajulun calaa jaariyati imra'atii qisa hore oo ka horraysa bayna ahayd isaguse markaasu wuxuu damcay inuu xukunkii ka fuliyo kadib baa waxaa layihi warkan waa kaa horreeyey meel buuna gaaray sibaana baana loo maareeya loo xalliyey warkii markaa asaga ahaa buu yidhi ninkan inuga fakanine kafiil horta hala keeno sii haya warkaad tirahdeen cumar buu la soo xaqiijin saas wadaa fawaqaca rajulu nin baa dhacay calaa jaariyati imraatihi xaaskiisii ama naagtuu qabay addoonteediibuu ku dhacay ilaan arrintaa ma banaane addoontaada aad qabto addoonta ay leh cafwan ah, zawjadaada xaaskaada eed qabto islaamta aad qabta ee xalaasha adiga ku ahee caqdiga iyo nikaaxaad ku qabto addoon hadday leedahay addoonteeda shaqa kumarid addoonteeda shaqa kumarid mid kaloo adiga aad leedahay waad yeelan kartaa oo mulkulyamiin la yidhaahdo waad surriyaysan kartaa laakiin midda islaantaada ay laheed ee adeegsanaysa xoolahaba u ahaa inaad u galmooto iyadii iyo addoonteediba ma banaana fa akhada xamzatu xamza wuxuu qabtay min arajuli ninkii asaga ahaa ee warkaas ficilkaas sameeyey si warkiisa loo soo xaqiijiyo kufalaa ayuu qabtay dadka fiilla ka ah oo hadhow haddii loo baahda ninkaas soo joojoo keena waxayna ahayd qisada waxbaa ku yar yar gaaban tahaye markuu yidhi xaggan ka oofiri yaa waxaa lii warkan cumar baa loo gudbiyey radia allahu canhu amiirulmuminiin bay la taalay oo loo gudbiyey amiirulmuminiin ninkii asaga haana khad wuu ka qaadayoo boqol jeedal buu ku dhuftay boqol jeedal ayuu ku dhuftay ninkaa asaga ahna naag buu qaba hoga wada ninaa qaba oo haddaan u galmoodo ka zinaysay wey saasuu noqoni boqol jeedal miyuu ahaa mise rajmi buu lahaan lahaa asalka dib loo noqdo rajmi buu lahaan lahaa dhagax in lagu dilo waa zaani muxsani laakiin wuxuu boqol oga dhiga cumar radia allahu canhu masaladan waxaa gashay shubha gashay udru xuduuda bishubhaat ninkan inuu xaaskiisa xalaal utahay ugu wixii ka agdhow iyo addoontiisana inuu leeyahay inuu isku mireeyey oo wax sayar ah ay u bannaan tahay shubhadaas darteed baa xaddi uu lahaa ee rajmiga looga kor yeelay cumar marka radia allahu canhu baabu tacziir ayuu ku wareejiyey waana masalada culamada isku hayaan tacsiirtu ma bannaan tahay in la gaarsiiyo adna alxuduud in la dhaafiyo ma bannaanta leanna xadiid baa soo arooray oo ah in tacsiirtu aan la dhaafin karin xuduudda midda oogu yar oo labaatan jeedala labaatan jeedal addoonkaas iskale ilene addoonka haddii uu khamro cabo arbaciinkii lagu dhufan lahaa horta niskii buu leeyaha labaatan weeye yaa la dhaafin haddii qof la tacsiirayo garaac lagu tacsiirayo marka cumar boqol buu gaarsiiyey masalada marka waa ijtihaadaat cumar radi allahu canhu ama wuxuu arkayeyba in rajmi iyo jaldi laiskugu dari lahaa jaldigii markaa usoo haray rajmigiina shubhadaa darteed looga kor yeelay warkaasaa marka yaa loo sheegay ninka la yihahdo xamze oo qadiyadan u taagnaa oo daaci aha oo zakada haruurinayay markaasu wuxuu yidhi ninkan halii qabto qof kufiilka ah oo hadhow keeni hala soo saaro warkaasna soo xaqiijinay fa akhada xamzatu min arajuli kufalaa jamcu kafiil wey koox buu marka wuxuu yidhi kafiil ka noqda ninkan inaad keenaysaan haddii loo baahdo xataa qadima calaa cumara cumar ilaa uga soo galay wa kaana cumaru cumar baa wuxuu ahaa sida ay sheegaayeen baa run ahoo qad jaladahu kii jeedlay ninkaasi miata jalda boqol jeedal buu hadda kahor ku dhuftay markaa warkiibuu u gudbiya wuxuu yihi xamse warkaasaa la sheegay ninkaasaan la kulmay odayaashuna warkaasay sheegeen in adigaa hawshaa gashay fasadaqahum waa u rumeeyey wuxuu waa ninkaasi xukunkiisa waa dhacay boqol joodal baa lagu dhuftay wacadarahu cumar wuxuu ugu cudur daaray awa rajmigi haddii la yidhi biljahaalati ugu cudur jaahil buu ahaa inay u bannaan tahay buu iskaga malaynayey shubha meesha gashay saasaa marka rajmigii iyo dhagixii looga kor yeeray buu shaahidku waxaa weeyaan hadda ujeedada musanifka tarjumada iyo afartani wakafalahum faakada xamzatu min arajuli kufala kafaaladaas ma kafaalat alabdaan ba mase waa kafaalat lmaal kafaalat alabdaan wey ninkaan raba in la soo joojiya hadii loo baahdo cumar radia allahu canhu saxaabi buu ahaa xamze cumar baa warkii loo sheegay saxaabadii waa wada noolaayeen wax inkirana ma jirto marka inay bannaan tahay ma tusaysaa wa qaala jariir wuxuu yidhi jariir ibnu cabdillaahi albajali wlashcaf ashcaf ibnu qays alkindi isaguna saxaabi wey laba saxaabi wey waxay yidhaahdeen licabdillaahi bn mascuud ba waxay ku dhaheen fi lmurtadiina kuwa ridoobay istatirhum ka toobad dalab oo toobad keena dheh wa kafaalana u qabo dad kafiirka ah samee dad oo masjidu bani xaniifa qoladii bani xaniifa aha ee muslimintkitaab ka dhashay muslimiin ayagoo ah unbaa waxaa la gaadhay ah, ninka cabdillahi bn mascuud baa marka caradaas haystay in nin masaajijka uu joogay muadinkiisii ibnu bawaxa la yihaahdo in muadinkii uu yihi ashhadu ana musaylamata rasuul llahi inuu yihi musaylamat lkadaab imaamkiisina waa ku raacsan yahay bawaaxidii bu kurka ka gooyey intii kaleo ilaa boqol iyo wax ahra oo meesha joogtayna wuxuu dacay inuu laayo markaasa waxay yidhaahdeen jariir iyo ashcaf iyo raggana waxay ku dhaheen hallaynna horta fursad sii bal inay toobad keenaan iyo inay warka ku tageen ayaga inay kala cararaad laga baqana kafiil waa inaad u qabataa istatibhum ka toobad dalad oo wakafirhum kafiilla u yeel ijcal lahum kafiilan fataabuu way toobad keeneen wakafalahum cashaa'iruhum cashaairtoodii odayaashoodii ayaana kafiil ka noqday iyo nimanka annaga mas-uulkaa warkoodii waa ka soo noqdeen shaydaan baa wa u kala qaaday marka ayadana waa soo noqdeen horu ka qaaday marka marka waxaa weya waa kafaalata iyadana abdaan wey ahartaasna waxaa soo saara bayhaqi iyadoo dheer min dariiqi abi isxaaqin can xaariثata ibn mudarib kama yaquulu xaafid ibn xajar raximah اllah wa qaala xamaad wuxuu yidhi xamaad bin abi sulaymaan wey waa sheekhu abu xaniifa idaa takafala binafsin hadduu naf kafaalo qaado oo kafaaladu naf ku saabsanta famaata uu dhinto deenna kafiilkii falaa shay caley waxba looma haysto isagiiba hadduu tegeyba wa qaala alxakamu wuxuu yidhi yadman maya waa damaanayaa waxaa ayadaa wasriya ahram markaa waa khilaaf baa marka ka jira oo isku hayaan culummada xamaad bin abi sulaymaan iyo xakam bin cutayba labadaba kuufiyiin weeye qaala abu cabdillahi albukhaari musanifka wuxuu leeyahay wa qaala leyth wuxuu yidhi waa tacliiq layd waad ogtahay sheekh lbukhaari ma ahayne tacliiq haddaad maqashana waa xadfu awala sanad sanadka awalkiisa inta hadbay xadfinaataba kolba hadduu hal qof hataa ka maqan yahay tacliiq baa la dhahaa oo bukhaari una sheekhiisa toos uga warinin wa qaala wuxuu yidhi xadaanii jacfar bnu rabiica ayaa i warramay can cabdiraxmaan bni hurmis buu ka warramay acraj wey can abi hurayrata cabdiraxmaan way isaguna allahu canhu ibnu sakhr can rasuuli illaahi sala allah alay wasalam annahu nabigu dakara rajula min bani israa'iila nin reer banu israa'iil uu ka sheekeeyey qisadiis waana dhihi jira ka sheekeeya oo xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj eber ayaa ku sugan iyo maarata wacdi iyo waano iyo waxqaadashaa ku sugan nin reer banu israiil ka sheekeeyey wanaagna way lahayen xumaanna way lahayen sa'ala wuxuu weydiiyey bacdu bani israiil ninkaa rajulka banu israa'iilkaa sa'ala wuxuu weydiiyey bacda bani israa'iila qaar reer banu israa'iilka kamid ah tuulo intuu tegey bada udhexaysa intuu gudbay ayuu wuxuu weydiistay qaar nin kamid a ah, an yuslifahu alfa dinaar kun dinaar inuu dayn u siiyo ina kun dinaar idaymi buu yidhi oo dahaba oo lacag adag u culus wey fa qaala wuxuu yidhi itini bishuhadaa makhraati ii keen ushidu maan makhraati geliyo dad makhraati ka ah inaa lacagtan ku siiya dhow haddaadan inkirayn inaan inkirta laga baqaaya makhraati ii keen buu yidhi tawfiiq wey fa qaala wuxuu yidhi kafaa billaahi shahiida ilaahay baa iigu filan shahiid iyo makhraati ilahay baa aniga ku kalsoonahay oo maragiga inaanan been sheegaynin qaala wuxuu yidhi faatinii bilkafiil marka haddaad makhraatihii ka goos qabsatay oo alla igu xawiishay subxaana waan kuu raacaye kafiilkan haddii adiga lagu waayo wixii bixiya qaala wuxuu kafaa billaahi kafiila ilaahay baa kafiil iigu filan subxaana wa tacaala qaala wuxuu sadaqta run baad sheegtay masale caqadi ah oo iimaani ah ayuu taabsiiye wuxuu yii imaanka taabanayo haddii ilaahay subxaana wa tacala qofka hadduuba ku cuskaday xaggeeda aadi marka wuxuu yihi khalaas run baad sheegtaye ilaa aad adiga tala saaratay ee aamintay baana aaminsanay fadafacahaa waa u dhiibay alfigii kunkii diinaar ilayhi ninkii uu farta ka saaray ilaa ajalin mudase iyo madal musama la magacaabay muddada muddada ken buu yidhi qaadana lacagti wax la jooga ma leh fakharaja waa baxay fi lbaxri badii buu ku baxay ninkii asaga awal wadadii soo tallaabay oo dhinaca kaluu joogaye badii buu ku laabtay oo dantiisii reerkiisii buu aaday faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay kunkiibuu kutoo ka baxay oo ku deenbaxay oo ku dangutay uma iltamasa haddii de waktigii baa la gaaray muddadii la yidhi xoolaha ken ayaa la gaaray markaasuu asagoo lacagti helay ayuu iltamasa wuxuu raaraadiyey markaba markan buu raadiyey yarkabuhaa uu koroo yaqdadu calayh oo uu galo ninkii asaga ahaa kunka ka qabays oo u geeyo liljali liajli ljali muddadii baa loola joogaaye alladii ajalahu uu mudeeyey madashii iyo muddadii loo qabtay baa la gaaray darteed ayuu wuxuu damcay inuu doon raaco oo xoolihii doon iska geeyo falam yajid markaban wax doonana waa waayey sabartan wax baxaayoo male xagga u orod marshadii waxba waa ka waaye fa akhada khashabatan markaasuu qori qaatay qori buu soo qaatay angegan fa naqarahaa waa qoray waa xorday guduhu ka qoray faadkala fiiha wuxuu dhex geliyey alfa dinaar kun dinaar buu gudaha u geliyey wa saxiifatan warqad minhu asaga ka socoto ilaa saaxiibina u socoto min fulaan ilaa fulaan taana waa caddayntaana waa raaciyey uma kadib buu zajaja wuxuu alxamaday mawdacaa meesheedii ah, baddaan utuu rabaa meeshii bu intuu geliyey gudaha geliy baa afkeena ka laxmadayoo waa ka maartay eh, malaasay waa malaasay alxamdu ku dhajiyey uma ataa biha uma zajada bacd mawdica meesheedi bu alxamaday uma ataa biha ila lbaxri badi buu oola yimi qoriga soo wato faqaala wuxuu yihi allahuma allow ilahay buu toosoo la hadlaya waa maqlaaya marka horena waa isku dhegaysanaya waa maqlaayay allahuma inaka adigu taclamu waxaad ogtahay anii kuntu inaan ahaa tasalaftu kii ka daysaday fulanan hebel alfa dinaarin ku diinaar oo fasa'alahu i weydiistay kafiiran qof isoo qabta haddii la waayo ma waxi bixiya faqultu anuri kafaa billahi kafiira ilaahay baa kafiin iigu filan faradya bika adiguu kugu raadli noqday magacaadi وsألnي شhahيidا buu i weydiistay mkhlاti faqultu lahu wasdamri وsأlnii شhahيidا labadooda waxaa horeysay shahiidka horeysay soomaheen marka waxba dhib male faqultu waxaan idhi kafaa biاllahi شhahيida ilaahay baa igu filan mkhrاti faradiya bidalika arrinkaasuuna ku raadli noqday وinii jahadtu waan dadaalay an ajida inaan helo markaban doon abcaثu ilayhi aan ogu geeyo aan ku tago aladii lahu aan ogu geeyo aladii lahu xoolihii uu lahaa falam aqdir ma helin ma karin doon baa raadiyayo saa ninka wiiisa u geyo ma karin wa inii anigu astawdicukahaa ah, astawdicukahaa adiga allah yaan ku ammaano gashaday bu yidhi ah, wadiica ah, ammaanadaan adaan ku ammaano gashaday wakaas markaasuu faramaa tuuray bihaa khashabadii qorigii filbaxri baddi buu ku tuuray xataa walajad fiihi ilaa ay ka maaratay tiimbatay ay ka dhex gashay baddi bay daraqtiba gudihi bay u gashay uma insarafa waa iska gadooyey marka ninkii dib bama sii fiirinin kalsooni buu ilaahay ku qabaa subxaana wahuwa fii dalika xaalkaasi ha ahaatee waa ninkan ducadan ma laga aqbali mise lagama aqbali karo labadaba waa dhici kartaa inay daado in laga aqbali waayo waa dhici kartaa damaano ma haysatay ducada in lagaa aqbalay in kale xoolihii dadkana yaqiin baa lagugu lahaa marka shay shaki oo ma lagaa aqbali mise lagaa aqbali maayo aad war u laa yuzaalu bishaki wayaan alyaqiinu laa yuzalu bishakin ninkii marka shaqadiisi u iska sii wataa insarafa wa fii dalika yaltabisu asagoo weli raadinaya markaban doon kale yakhruju ilaa baladihi ninkii magaaladiisii oo ugu baxo kun kalu intuu diyaariyey ayuu doon haddana raadinaya fakharaja arajulu ninkiibaa baxay yaa soo baxay alladii kaana aslafa kii daynta bixiye dayntii siiyey xoolaha ninkan ku yaa isagana xagga kale ka soo istaagay baddi yanduru wuxuu fiirinayaa lacalla markaban doon qad jaa inay la timid bimaali xoolihiis muddadii waa la gaaray wax markaboo xoolihii wada bal inuu soo istaago ayuu asagan xagga ka soo istaagay miinihii fa idaa bilkhashabati qoriga asagahaa allatii fiiha almaalu xoolaha dhexda loo geliyo lagu riday ayaaba dad sabaynaysaba xeebtii iyo meesha irifka hadiy dhaygii fa akhadahaa liahlihi hadduu waayey oo waxba uu waayey iska noqo u maagay qorigiibu horey usii qaatay isagoo qori xaaba iyo cid ooga dhigto fa akhadahaa liahlihi xataba xaala xaaba tahay cidda xaabaha kaaga dhigatay yiri kolley wixii weyde falamaa nasharahaa markuu kala dillaaciyey wajada maala wasaxiifa shilmihii lacagtii baa soo firtay warqadiina waa soo booday lacagtii baa soo fakatay soo baxday wasaxiif warqadii uma qadima aladii kii baa marka soo galay kii oo lacagtiisa iskaba qaatay oo helay fahmayna warqadii fahmay ayaa waxaa soo galay alladii kaana aslafa ninkii uu hormariyey ee deynta uu siiyey oo doon helay hadda faataa bilfi dinaar kunkii dinaar buu gacanta ku wadaa faqaala wuxuu yii wallahi baan ku dhaartay maa ziltu waa cuur daaranaya marka hebelo muddada waan ka daahay wallahi maa ziltu kama zuulin jaahidan inaan dadaalayo fii alabi markabin doon raadinteed inaan ku dadaalayo liaatiika saan kugu keeno bimaalika xoolahaadii famaa wajadtu ma helin markaban doon qabla aladii kii waxaan ka ahayn ataytu fiihi aan hadda kugu imaadeen la imaado kan hadda socda waxaan ahayn oo soo baxay ma jirin iba raalliga wey qaala wuxuu yidhi ninkii hal kunta bacadta ilaya bishay war wax ma iisoo dirtay waxaa iisoo dirtay ma jirtaa qaala wuxuu yidhi ukhbiruka waxaan kuu sheegaya ani lam ajid markaba inaan doonba helinba qabla aladii ji'tu fiihi mid kalaan ku imaaday waxaan ka ahayn waxaan kusoo diri maxay tahay ayuu isleeyahy qaala wuxuu yidhi faina allaha alla qad abda waa kaa guday canka xaggaada aladii bacadta fi lkhashaba ah, warkiibaa marka banaanka soo dha wuxuu yidhi lacagtii aad qoriga soo gelisay ilaahay subxana wa tacala soo gaarsiiyey dayntii lagugu lahaana ilahay waa kaa guday faqad beri'a dimatuka marka dimadaada waa beri noqotay wax dayno laguu leeyahay ma jirto duurkaada gal lacagtaada la noqo fansarif bilfi dinaari raashida la noqo kunkaana dinaar raashidan xaalaa tahay mid sawaabkii la waafajiyey walaqad aataynaa ibraahima rushdahu min qabli wy a sawaabkii baa la waafajiye ilahay baa nasiibkaada hagaajiye lacagtaada kunka hadda la noqon bu adoo maaratay mahadsan shaahidku waxaa weeya marka kafiilkeen baa ninkii lagu yidhi way banaanta in la dhaho baabu qowlillahi caza wajal wladiina caaqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum iyo caqadat xadaana salt bn muxamedi qaala xadaana abu usama can idriis can طalxa bn musarifin can saciid bn jubayr can ibn cabaas radi allahu canhuma walikullin jacalnaa mawaaliya aayadaasu fasiraya ibn cabaas mufasir weyn buu ahaayo ducada nabiga alayh salaam baa ku dhacday calimu tawiil uu yiri nabiga alay salam allahuma calimu tawiil walikullin jacalna waxaa qof walba u yeelay mawaaliya qaala wuxuu ku fasiray warafa qof walbaba warafo dhaxasha ayuu leeyahay elufarad u noqdaa iyo casabo u noqdaa iyo dawilarxam waxay noqdaanba qof xoolihiisa meel cidlaa lagu tuuri waa yaryahay warafa ama maarata xoolihiisa aan dhexlaynin waladiina caaqadat aymaanukum ayaguna kuwa aymaantiina iyo dhaartiina ay gunada heshiis iyo ballan iyo dhaar aad la gasheen kuwaas marka qaala wuxuu yihi tafsiirkii aayaddan uu ka hadlaya dambeo kaana almuhaajiruuna lama qadimuu cala nabiy muhaajiriin markay nabiga usoo galeen almadiina magaalada madiina ay yimaadeen nabigu muhaajir buu ahaaye waa laisdaba socday waraa almuhaajiru aw waria wuxuu dhexashiiyey almuhaajiru ansaariya muhaajirkii ansaarigii buu dhexashiiyey duuna dawi raximihi qaraabadiisa ansaariga wixii maarata uu ka xigsanaya muhaajirku walaalaha laga dhigay liluquwati walaalayntii darteed alatii aakha nabiyu nabigu u walaaleyy sal slam bayna dhexdooda walaalaynta u walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar heer waxay gaarsiisneed laisdhexlaayo oo xataa raximkii nasabka ahaa laiska xigaba falama nazlad markay soo degtay walikullin jacalnaa muwaariya naskad way naskday arrintaasay naskday uma qaala wuxuu waladiina caqada aymaanukum tantaan waxaa la nasakhay dhaxalkii baa la nasakhaye laakiin wax badan oo ay xumbaarsaneed waladiina caqada aymaanukum weli baaqi weeyaan oo waa maxay waxaa lasoo reebay ila nasra gargaarkii baa hadhay inaad isku gargaartaan warifaada musaacadadii iyo cawnkii iyo iskaalmayntii baa hadhay wanasiixa isku naseexayntii iyo isla talintii baa hadhay waqadabaha habo waxaase tego la nasakhay almiiraau dhaxal waa tegey wayuusa waase loo dardaarmi karaa lahu asaga xoolaha la dhaxlaayo intaan la dhaxlin dhimashadan oo la gaarin iyuu markaa dardaarmi karaa wasiyada waa u banaan tahay laakiin miiraad iyo dhaxal shaqa kuma leh wa ulul arxaami bacdum owlaa bibacdin ayadana waa kamid ayadaha ah lagu nasakhay qaraabada nasabka ah ayaa kuwa qaarkood qaarka kale kaga dhowoo waa qoladan waa laga laga dhow yahay laakiin xagga iskaalmaysigii iyo tacaawunka calabiri wataqwa iyo isgarabsigaasi iyo haddii loo dardaarmaayo wax intaba waa furan yahay xadaثna qtayba bn سacيid بn jamiil qaala xadaثna ismaaعiil بn jacfari can xumaydin aطawiil can anas radي الlahu canhu qaala qadima calayna cabdالرaحmaan bn cawf cabdiraحmaan bn cawf baa noo soo galay bu leh anas qadima calayna wuxuu ku jeeda ansaar anas waa ansaari anaga reer ansaare oo reer madiinaha dadkii soo gala waxaa kamid ah cabdiraحman bn cawf aلzuhri faakhaa rasuul الlahi sal slam baa walaaleeyey baynu asaga iyo wa bayna sacd bn rabiic sacd bn rabiic oo uxud buu ku sheedi doonaa maba sii dheeraaninba laba gabdhood buu ka tegey aayat lmayraaf aayat lmawaariid baaso kusoo degtay gabdhihiisiiyo dhaxalkoodii markii adeerkoodi xoolii inuu qaato damcay marka saxaabigaas sacad bin rabiica ayo waxaa la walaalay cabdiraxmaan bin coof oo hadda markii dambana warkii waa isbedelay ninkaa isaga ahaa ee shalay la jalaayey ee lasoo dhoweeyey ayaa wuxuu noqday ahriyaa saxaaba dhaqaalaha saxaabada ragga ugu badan buu noqday meesha loo baahnaana waa mariyey walaalaynta markaa dadkaas la walaaleeye laga hadlayay buu ka mid ahaa waana kii qisadiisa mashhuurka ay aheed oo heer uu gaarsiiyey walaalkii sacad inuu xataa reerka la qaybsado oo gabdhaha uu qaar u furo xadaثna mحamed ibn صbaxin qaala xadaثna ismaaعiil ibnu zakariya qaala xadaثna caasim ibnu sulaymaan alaxwal ninkii laqabkiisa ahaa weeyaane caasim ibnu sulaymaan alaxwal qaala qultu lianas bn malik radi الlahu canhu waxaan ku yidhi buu leeyahay abalagaka anasoo makuu soo gaaray ana الnabiya salى الlaه alيه wasalam qaala inuu yihi laa xilfa fi اlislaam xadiidu jubayr bn mudcim weeyaana fi saxiix muslim ku sugan yahy laa xilfa fi اlislaam wa ayu xilfin fi اljaahiliyati lam yazid اlislaam ila shida wax allaala wixii taxaalufa o jaahiliyada ka dhexdhacay oo wanaagsan ka xilfi lfuduuli wa xilfi lmuayibiin islaamku waa xoojiyey waa sii adkeeyey laakiin hadda iskaashaanbursi kale looma baahna waxaa la anfinaya waxaa la ihbaatinaya waxaa weeyaan xilfi baa jiri jiray qabaaishaa maarata isdhaarsan jirtay si qabiilo kale ugu duulaan aalimka dalamadaa iskaalmaysan jira madluumka say maarata xoola uga dhacaan ama wax u yeelaan taa waa la diiday oo la xilfu fi lislaam laakiin waxaa la ogolaaday taxaalufka wanaagga ah oo war wixii magaaladeyna lagu dulminayo oo dadka soo gelaya ee safarayda ee socotada ah ee meelaha uun laiska xidi ee dhaqaalahooda laiska boobi aan hal go-aana ka wada qaadano inaan dhinac ka istaagno daalimka asaga ahe inaga nagu jira oo aan qabano xoolaan aan ka dhicino reer marka sidana heshiis ku galeen nabiga waa ka qayb galay alayhi salaatu wasalaam isagoo shaab ah intaa weli lasoo saarin bicdada ay aheyd rasuulka alayh salaam wuxuu leeyahy nabiga alayh salaam xilfi waxaan ka qayb galay aan wax aan u dhigi kara aan jirin haddii maanta laigu yeeri lahaana waan ka qayb geli lahay bu rasulka alay slam markii dambe nubuwada sala allahu alayh waali wasalam marka dadku dad wanaagsan waa uu ku jiraa intii markii dee maka dhibaato badan baa ka dhici jirtay oo quraysh dhib badan ba dadka ku hayeen laakiin xataa heer ay gaarsiiyeen dadka inay qaawiyaanba a oo ay dhahaan kacbada ma dawaafi kartaan dharkaad qabteen idinkoo qaba ama naga gata ama aan caariyeen haddii kale idinkoo qaawan oo suluqleelaya wareega halkaasay dulmi gaarsiiyeen warkii bay marka waxaa ka dhiidhiyey koox kamid ah odayaashii quraysheed nabiguna shirkii buu ka qayb galay sala allahu alيh wasalam daar cabdullahi bnu judcaan yaa la iskugu tegey marka laa xilfa fi lislaamidaasi la anfinaya riwaayatu jubayr ibni mudcim fi saxiix muslim waxaa weeyaan taxaalufkii aan wanaagsanayn wey faqad marka warkaasaa marka la weydiiyey ninka la yihahdo anas bnu malik xadiidkaaba kusoo gaaray faqaala wuxuu yihi qad xaalafa الnabiyu bayna qurayshin walansaar fi daari muhaajiriin ansaar buuba nabiga alayh salaam taxaaluf dhexdooda dhigay iyo tacaawun iyo iskaalmaysi aniga daartayda daartii marka adeerkii abu dalxa iyo hooyadii muslemiyo yaa dhici karta xilligaa waaba yaraaye marka guriga anaga iyo xaafadaanadii baa lagu shiriyey muhaajiriin ansaar oo nabiga alay salaam mid kasta oo muhaajiri ah mid muansaariya ah buu udhiibay riyaadi walaalkaa wey ninkaa ka warhay xaalkiisa ogow waa qariib dhaqaalihiisi xoolihiisi dhulkiisi o dhan buu kasoo baxay kasoo cararay ilahay dartii iyo maaragtay fii sabiili illah ka warhay baa layidhi war adna garab u noqo ninka walaalkaa oo beerta farideeda iyo shaqada iyo wixii xooga halagaa helo sidaasaa laiskugu dubariday muhaajiriinna waa la walaaleeyey gaar ahaan muhaajiriin ansaarna waa la walaaleeyey oo xataa muhaajiriinta laftigooda si gaara ah loo walaaleeyey ilaa nabiga alay slam markuu dhameeyey walaaleyntii cali bin abi aalib radia allahu canhu uu ka tegey markaasuu cali iska ooyey wuxuu yidhi aniga yaa walaal iga dhigtay nabi allow wuxuu yidhi aniga ayaa walaal ka ah saasuu rasulka sala allah alay wasalam ayb ah. laaxil marka wuxuu yidhi nabiga gurigaana ku walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin tan markaa xilfigan waa mu'aakhaat waa arrin wanaag iyo tacaawuna tan la anfiyey la xilfu fi lislaam ahna waa gaashaan buuse qabiil ku salaysan iyo tacasub iyo maaragtay in wax la muquuniyo taas lama ogolo wixiise wanaag ahaa lam yazid ilislaamu ilaa shidda wuu sii adkeynayaa xilfulfuduul baaba ka mid eh waa la sii xoojiyey madluumka in loo gargaaro daalimka laga hortago baabu man takafala can mayiti daynan ninkii qof dhintay ka kafaalo qaada daynan dayn oo yidhahda anaa ka bixin falaysa lahu ama banaan an yarjica inuu ka laabto wabihi sidaasuu qaala xasanu xasanulbisrina ku tegey haddaaba tiri meydkaasi wixii lagu lahaa anaa qaadi hadhow qofkii lahaa markuu yihah ruuxii nasii ma dhigi kartid maya waa inaad bixisaa xadaثana abu caasim الnabiil الضaxaaq ibn mklad can yaزيid bn abi cubayd can salama bn akwax radi allahu canhu hulaaثiyaadki wey ana nabiya sal اlahu alيه wasalam utiya bijanaazatin janaaza nabiga loo keenay alayh الsalaatu wasalaam meyd la wado liyusaliya calayha si ugu tukado faqaala karsa mukarama kii xala soo marray maa faqaala hal calayhi min daynin war dayn ma lagu leeyahay buu nabi weydiiyey ahamiyada ay leedahay duyuunta iyo xuquuqda dadku nabiga muujinaya calayhi salaatu wasalaam iyo inaan la tasaahulin goormayduu kuqabuudka iyo geerida kugu soo kadin doonta ma taqaanid xoolaha dadka iyo duyuunta dadka ha fududaysanin qaaluu waxay dhaheen laa dayn laguma lahaa midkan fasalla calayhi waa ku tukaday uma uutiya bijanaazatin ukhraa janaazo kale haddana loo keeno ku tukan la yidhi faqaala hal calayhi min dayn dayn ma lagu leeyahay qaaluu nacam haabay dhaheen qaala fasalluu calaa saaxibikum markuu yidhi wax uu ka tegay ma jiraa oo ay dhaheen waxba ogama tegin goyntiisii orday ku tukaday idinka buu nabiga alay slam ka istaagay haddii la ogaado marka nabiga alayh salaam inuuna ku tukanaynin qofkan haddii dayn ku dhinto qof walbaba dayn iska bixi buu noqon yuu ku dadaalaya dadka marka culamada iyo ahlulfadliga iyo aimada iyo ayaguna waa yeeri karaan inaan dadka deynaha fududaysta ay dhahaan ku tukada annaga kuma tukanayne qaala abu qataada wuxuu yidhi calaya daynu dayntiisii nabaalow ninkan dhintay korkayga weeya yaa rasuul allah ee ku tuko fasallaa caleyh markaasuu ku tukaday nabiga sala allah alيh ali wasalam kafaaro wey marka abu qataada wuxuu takafulay maalkii meydka lagu lahaa asaguu kusoo wareegay xadaثana cali bn cabdillaahi اlmadini qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaثana camr ibnu dinaar qaala samica moxamed ibnu caliy ayaa maqlay moxamed ibnu caliy ibn xusein ibn cali bn abi aalib weeyaane ahlu beyti rasuuli اlahi wey can jaabir bn cabdilah radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu salى اlahu alيه waslm wuxuu yihi low qad jaaa maalu baxrayn aakhiro cumrigiisiibuu ballan qaaday rasuulka alah salaam jaabir buu u ballan qaaday si gaaruu jaabir ugu gacan celin jiray rasuulka alah salaam duruuf gaara gabdho aad fara badan buu korinayay oo hayay gacanta ku hayey asagana aabihiina waa kii dhintay dhaqaale iyo deymo badan baa lagu lahaa marka waad arkaysaa wixii in badan loo gacan celinaayo qisadii ritiga waad garanaysaa loo celiyey qisadii aan soo marray oo timirtii ayadana qoladii yuhuuddaha nabiga calayh salaatu wasalaam intuu u duceeyey barakadii siaa looga bixiyey dayntii waa jirtay tanna waa tan wuxuu yihi low jaءa maalu baxrayn xoolihii baxrayn meesha la yihaahdo alcala alxadrami nin la saxaabi ah buu nabi madax ooga dhigay markaasuu mar walba wuxuu dhihi jir arday ka aruuriy waxay aruuriyeen oo jizia hadduu xoolaha imaado qad acdaytuka waxaan ku siini haakada wahaakada buy labau sheegay riwaaya kale saddex bay sheegtay dacmuhu nabigu ishaaraya lacag baa la keeni doonaa iyo diinaar iyo daraahim markaas sida loo soo masaajidka nabiga lasoo hardhigi wax la kala qarinaayo ma markaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam su u qaybinaayo shilinka u dambeeya markuu qaado ubaxiyu dayba ka kici jiri marka wuxuu yidhi jaabirow waxaan kuu dareeyaa haakada wahaakada wahaakada saddex cantoobaan ku antoobin buu yidhi falam yajib ma imaanin maalu baxrayn dhowr jeer bay leeheed abu cubayda ibnu jarax markii loo dara ee saxaabada ay wada imaan jireen oo nabiga uu noolaa way jirta mar waxaa jirta marka dambe oo dhaqaalihii asaga ahaa ee nabiga uu ballan qaaday iyadoon weli imaanin uu nabiga dhintay falam yajib imaanubaxrayn ma imaanin xataa qubida nabiyu sala allah aleh wasalam ilaa nabiga laga oofsaday safartan xoolihan imaanin buu nabiga dhintay falama jaءa maalu baxrayn xoolihii baxrayn markuu imaado amara wuxuu amray abu bakr baa ila meesha hadda fadhiye oo nabiga alayه الsalaam khaliifkiisaa qof buu amray inuu dhawaaqo iclaam fanaadaa waa dhawaaqay qofkii man kaana lahu cinda الnabiy qofkii nabiga agtiisa sal ly slam cidatun ballanqaad ku leh aw dayn ama dayn ku leh falyatina noo imaado meeshiis ila nabiga alayه الsalaam abu bakr baa hadda fadhiya kafaalo marka wuxuu kafiil ka yahay oo kafaalo qaaday xuquuqdii nabiga duyuun ah ama ciddo iyo ballanqaad ah ayuu yidhi anagaa dusha saartay faataytu bunay jaabir aan soo bixiyo waan imaaday waa keligii markhaati ma haysto marka kabaru khabaru alaaxaad khabaru alcadlu hiqa ilaa aqbalayo faataytu faqultu waxaan idhi ina nabiy sal slam nabiga qaala lii wuxuu igu yidhi kada wa kada abubakar oo haddaad xilki ku wareegtay sidaa aad u iclaamisay nabigaa ballantaa ii qaaday xoolahaasaan rabaa faxahaa lii wuxuu ii cantoobiyey xafiya hal cantooba ah hal mar baa horta loo cantoobiye facadadtuhaa waan tiriyey bal tiri baa la yidhi cantoobadan koobaad faida hiya hamsu miatin shan boqol bayba noqotayba wa qaala wuxuu yihi tirma marka mar kale uma catoobinine khud milayha buu yihi labalaabkeed qaado shan boqol oo kale iyo shan boqol oo kale kun iyo shan boqol bay kuu noqona marka hal mar baa loo cantoobiyey nasiibkii shan boqol bay u noqotay laba shan boqolood haloo tiriyal hadda haba loo cantoobi maaye kun iyo shanti boqol busaa ku qaatay marka maxalushaahidku waa aragtaa waa muuqataa oo tarjumada xadiidkiisa uwaafaqsantah waa iska waadix weeyaan baabu jiwaari abi bakrin fi cahdi الnabiy jiwaari abibakr abubakr magangalkiisi fii cahdi nabiy nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu magan qof dadki kamida gaalada kamida wa caqdii caqdi abibakr abubakr caqdigii iyo heshiiski uu la galay ibn abi dakinaa soo socda weeyaan yani in e, qof magantiis la geli karo caqdi lala geli karo walow gaal ahaadee oo magantaadaan ku jiraayo badbaadi oo dadka igala hadal iyo hebel magantayda ku jiraay aan loo soo dhawaanin waa banaanta arrinta ayada ama rag ha ahaado qofka wbalanta eh, qaadayo maganta qaadi ama haween ha ahaato ajarnaa man ajarti ya umahani waa kay dheli jiray nabiga alay salaatu wasalaam umahani gabadha la yihahdo markii maalintii fatxu maka laba nin ay tiri anaa magantayda ku jira yaa la taabanin calina uu yiri waa laynaya nabiga alayh salaam wuxuu yihi ajarnaa man ajarti ya umahani qofkaad magan gelisa magantaada annagana waan ku badbaadinay nabiga alay slam waa ka dhihi jiray almuslimuuna tatakaafu dimaauhum wahum yadun calaa man siwaahum wayascaa bidimatihim adnaahum ka u hooseeya yaa dime iyo cahdi iyo magangelyo intuu qaado ayay dhammaan waxay shiraayo ku samaynaysaa oo wada maraysaa dhammaan muslimiintii xilka qofka u qaaday waa in la wada ilaaliyaa in ikhfaar lagu sameeyo oo la buriyona ma banaana abubakaro marka magan qof kala galay waa kan xadaanaa yaxya oo qof baa kafiilka noqday hadda masalada jiwaarka wuxuu baabulkafaala uu keenay dawan kafaala qofka ayaan loo dhowaanin anaa mas-uulkaa oo kafiilkaa iyo anigaa magantayda ku jira xadaثna yaحyى بن bukayr qala xadaثna layث ibn sacdi can cuqayl ibn abi khalidi qala ibn shihaab faakbaranii curwa bn zubayr baa i waramay sanadka waa ka yar marka faakbaranii ibn maqiyaad garanaysa ana caaishaةa radي الlahu canha zawja الnabi sal slm qaalat inay tiri lam acqil abawaya labadii dhashay aabbaheed oo abubakar ahaa iyo hooyadeed oo aheed masmu umi caaisha hooyadeed magaceed ya umu rumaan wamacqil abawaya labadii dhasha oma caqlinin ilaa wahumaa ayaga oo yadiinaani diina diintan islaamka ayagoo ka diindigani umaa inay u caqliya bay tiri gaalnimo may soo gaarin caaisha radi allahu canha sidaastay mumayizad u noqotay oo timiis u heshayba aabbaheed hooyadeed oo islaam ah iyo nabiga ku xiran calayh salaatu wasalaam midhaa kala qaaday wa qaala abu saalix baa wuxuu yidhi abu saalix sulaymaan bnu saalixi weeyaan almarwasi abu saalix xadaanii sulaymaan ibnu saalix wuxuu leeyahay xadaanii cabdullaahi baa ii warramay marwazi way asaguna waa cabdullahi bn mubaarage can yunis ibni aynin wuxuu ka wariyey can zuhri qaala inuu yidhi akhbaranii curwa binu zubayr baa ii warramay waa mutaabac ahaan oo sanadkii ku xihan yahay ana caaishata radi allahu inay tiri lam acqil abawaya labadii idhashay oo ma caqlinin qadun weriyey ilaa wahumaa yadiinaani diina diinta islaamka ayagoo ka diin migan umaanaad kala qaaday walam yamura calaynaa nama soo marin yowmun maalin ilaa yaatiina waa noo imaan jiray fiihi yoomkaas rasuulullahi baa noo imaan jiray sal slam maalinta labadeeda nis bukrata nis hore iyo wacashiyatan galabtii maalin walba nis hore iyo nis dambaba nabiga alay slam gurigaan u imaan jiray suxbada fiili iyo sadaaqada iyo meesha ay gaarsiisan tahay nabiga iyo abubakr radia allahu canhu ee rasuulka alayh salaatu wasalam abubakr radi allahu canhu siday isku xirnaayeen shuura ka dhexayso dara ka dhexeeya oo dacwadii iyo diintiibaaba dad yar laga hayaa marka mar walba waa las waraysanaya dhibaataa loo geysta nabiga markuu maqla abubakr oda soo jebin oo soo jiraya waa kii isoo usoo ordaayey eh. nabigu alay slam mid uu marjiyey ataqtuluuna rajula an yaquula rabbi allahu dhihi jir waa isku mari jiray ma day jirin marka falamaa ubtuliya almuslimuun muslimiintii saxaabada a yaraa ee islaamtay markii la imtixaamay bisunuuf noocyo kala duwan oo imtixaana mid la garaaco mid la gubo mid maaratay la anfiyo la fogeeyo kharaja abubakr abubakr baa iska baxay adkaysan waaye muhaajirun xaal iyo mid hijranay qibal axabasha xaggaa iyo xabasho iskaga dhaqaaqay lug buu ku baxay xataa idaa balaqa markuu gaaray barkalkiimaad meel la yihah barkulkiimaad markuu maraayo laqiya waxaa la kulmay ibnu dakina nin la yihaahdo wa huwa ibnu dakinahan sayidulqaara meeshaas qaaran la yihahdo dadka reer qaaran la yihahdo madax duqoodi wey sayidkoodi wey fa qaala wuxuu yidhi ayna turiidu ya ababakr xageed u socotaa oo doonaysaa nin la yaqaano abubakr ahaa oo tijaarada iyo meel walba maroo la yaqaano oo aad macruufa buu ahaa xageed u socotaa faqaala abubakr ba wuxuu yihi akhrajanii qowmii qowmkaygibaa isoo saaray islaamnimadii iyo diintii tawxiidkii igu soo saareen fa ana uriidu waxaan doonayaa an asiixa inaan iska siyaaxeeyo asiixa iska wareego fi dhulka oo waacbuda rabbii ah, inaan siyaaxa iska wareego rabbigayna aan caabudo ayaan rabaa buu yihi meel alla meeshii igu qabato salaadeeda ku tukada ugu cibaadaysto qaala ibnu dakimaa wuxuu yihi ina milaka waraadada kale laa yakhruju ma baxo walaa yukhraju lamana saaro iskiina iskagama baxo reerkiis kama dhex baxo tolkiis dalkiisna inay bixiyaan in loo quura matihid maxaa yeelay sifaatka aad haysato dad yar baaba laga helayba adiga rasuulka rasuulka alayh isalaatu wasalaam fa taksibu lmacduuna macduunka a ah waxbaba haysanin ee waxu kasabtaa wax siisaa wixii lalaaya on la waa soo kasabtaa bmushtar baa tahay wa tasilu raxima qaraabadana waad xiriirisaa wa taxmilu lkalla culayska iyo afqaasha iyo culaysyaha jirana dushaad u rigadataa qof culays haysto dayn la go'day ku faqiiran waxba haysanin ku aradan ku maarata dhibaato ku dhegan tahay culayskaaso dhan adaa dusha saarta xumbaarta wa tuqri taqri udayfa martidana waa soortaayoo martigelyadaa caan ku tahay wa waxaad u kaalmaysaa isku duuduubo calaa nawaaib alxaqi tuciinu calaa nawaaib alxaqi waa lafdun jaamica intii o dhan bay u noqonaya wixii aan la sheeginba wax allaala wixii nawaa'ibo soo dariya oo khayr iyo shar ah hadduu qof shar haystana waa oga kaalmayn khayr hadduu yahayna garbaad u noqotaa khayrka tuciinu calaa nawaaib alxaqi jamcu naaiba waxyaalaha xaadiثada soo dariya maaratay xag alla ka sugnaaday ka imaaday ee dhacay hadday dhibaato tahay iyo hadday dheef tahayba garab baad u noqotaa wa ana anigaa laka jaar soo maartay sifaatkan waxaan soo marray kitaabu badilwaxyi nabiga calayh isalaatu wasalaam soo ma ahayn waa sifaatkii nabiga sala allahu alay wasalam abubakar say isku wegyifiin wa ana aniga laka adiga jaarun maganku ku magan gelinaya magantaydaad gelaysaa wax ku taaban kara male farjic soo noqo facbud rabbaka rabbigaa caabud bibinaadika waddankaadii iyo magaaladaadii ku caabud rabbiga fartaxala ibnu dakina oo sooba guurayba sidii abubakr dartiibu usoo gacay maka u imaaday farajaca maca abubakr buu la soo noqday fataafa fii ashraafi kufaari quraysh gaaladii kufaari quraysha ay dhulka badnaa odayaashoodii madaxda u ahaa ayuu ku wareegey faqaala lahum wuxuu ku yidhi in abaabakr laa yakhruju warma baxo glugooyin milahu asagoo kale inuu baxo maa walaa yukhraj lamana saaro atukhrijuuna ma waxaa iska saaraysaan rajulan yaksubu lmacduuma macduumka waxaa walaagayahay ama qofka waxla aan macduumka waxba haysanin wax u kasba wayasil raxiima qaraabada xiriiriya ويحmل الkl culaysyah o dhanna xmbaaro inaga fududeeya وyqrb mayl martida soora وycuunu calىa nawaaئb الxaq wcl wixii shar ama khayr ahna garab khayrkeena waa sharkana dadka oga garab noqdo oo ka difaaca faanfadat quraysh quraysh marka way furisay jiwaara ibni dakina ibnu dakina magangelyadiisii ayuu yihi ninkaanaa magantayda ku jiraan ninkaana lama bixiyo oo kale daaya waa ka aqbaleen magantaadaan kugu daynaa darta wa aamanuu way rume way nabadgeliyeen amanu min alamni wey waxay magan geliyeen abaabakr bay magan geliyeenoo magan amaan ay siiyeen amaansiiye wey wa qaaluu liibnu dakina waxay ku dhaheense waan kaa aqbalae bishuruud shuruud bay shardisteen waxay dhaheen mur abaabakrin abu bakr amar falyacbud rabbahu rabbigaa caabudo fii daari daartiisa ku caabudo banaanka iyo jahri iyo waxaas haska ilaaliyo gurigiisa ku caabudo falyusali ha ku dhex tukado walyaqra ha ku dhex akriyo maashaa wuxuu doono walaa yudiina yuunan dhibin bidalik arkaan nagu dhibin ilan xaqa gaalada iyo muwaafiqiinta xaqa lagu dhibi qur-aankaa dhibi ah, sooma arkin dad markii meelo laiskugu imaado hadaad aayad quraan ah ama laba aayad yar sheegto jirka isgelin sooma arkin ah, oo haddaad maahmaah iyo gaba iyo waxshishadii laheydna waa kala daadanaya waa farxayan aayada xadiid haddaad soo qaadatana waxaa lagu leey shak soo gaaba soo gaaba lagu leey meesha wacdi looma imaanina waa danqanayaan kuwan gaaladana ka basi daranba marka wuxuu leeyahay waxay dhaheen yuunana dhibin walaa yudiina bidalika arrinkaa yuunagu dhibin dhibbayaya ku tahay walaa yustaclin bihi yuunan muujisanin fainaa qad khashiinaa waxaan ka baqaynaa annaga nama karaaye an yaftina inuu fidneeyo abna'ana wa nisaana caruurta iyo haweenku naga fidneen dadkaa qalbiga jilicsan qaala dalika ibnu daina ibnu daina arrinkaasuu le abubakar u sheegay oo yihi bal labahaasaa soo qabtay shuruuddaasaa la shardistay ballantayda saa ku joog fadafiqa abubakr abubakr wuxuu ku sugnaaday dafiqa wuxuu guda galay abubakr yacbudu rabba inuu rabbigii caabudaayo fii daari daartiisa sidii balantaheed walaa yastaclimu bisalaati salaada uuna muujinaynin walaa qira'a qiradana uuna la jahraynin fii kayri daari gurigiisa waxaan ka ahayn gurigiisa qof walbaa ka xalli kara gurigiisa waxaan ka ahayn uma badaala abubakr waxaa u daahirtay inuu waxaan ka baxo ah, ashinku aadaankan iyo guri ku jiridan ima anfacdu ninkan dacwo wadaa risaalo wataa hadaf buu leeyahay waxaanu akrinaya dadka hadday maqli lahayn wax badan baa qaroobi qalbiga ka jilcilaa islaamnimada aqbali lahaa marka wuxuu yidhi masaajid baanu dhisanba uma badaa lahu abubakar faktanaa wuxuu dhistay masjida masaajid bifinaai daarihi booskiisii muu wadadii la maraayo dadki maraayeen ardaagii ayuu masjid ka dhex dhistay oo dadku ay marayaan ay arkayaan ay kusoo gudi karaan wabaraza banaanka usoo baxay waa soo muujiya abubakar fakaana yusalii fiih masjidkana banaanku soo dhigo waa muujiya waxa qarsoon maaha fakaana yusalii fiih waa ku dhex dukan jiray wayaqra'u qur'aana qur'aankana waa ku akrinaya waa kan dee masaajidka waddadu ku yaalla markaasaa fa yataqasafu calayhi waxaa ku soo hoobani qasfigii wa kusoo daalasho wey waxaa ku soo hooban ayagoo isxajin karin nisaa'ulmushrikiin haweenkii mushrikiinta iyo waabnaam carruurtoodi haween iyo carruur hadde waa kuwan meeshii baa deena abubakar radi allahu canhu wa ardaah masjidkiisii baaba lasoo tuurtay muxaadaro meesha ka helay uu dadka gaarsiiyo yacjabuuna waxay la yaaban yihiin qur-aankan iyo macaankiisa wayanduruuna ilayhi waana fiirinaya abubakar iyo oohintiisa wa kaana abubakar wuxuu aha rajulan baka'an nin oohin badan bu ahaa nin weyn oo intuu wax aqriyay oohaya qalbigaadna ku jilcaya jawarcadaa kugu dhacaysa wuxuu akrinaya inaad fahamsan tahay laa yamliku damca ilintana ma dhaxajisan karin xiina yaqra'u lqur'aana qur-aanka markuu akrinayo iimaanka halkuu gaarsiiye fiir ilahi subxana wa tacaala wax qalbigiisa degay abubakr radi allahu canhu wuxuu dadka ka hormaray faafzaca dalika ashraafa quraysh warkii wuxuu arrinkaa wuxuu argagixiyey odayaashii quraysh min mushrikiina gaaladaha haweenkii oo maalin walba muxaadaraga ogalay oo carruurta ku yaacayaan oo abubakr radi allahu canhu ooyintiisii dadka ay jilcinayso haweenkooda isbedelay waa kuwan fa arsaluu waxay u direen fariin ilaa ibnu dakina odaygii maganta qaaday ee magantiisa uu ku jiray ibnu dakinaah sayidulqaara ayayna si degdega ah ku imow faqadima calayhim isla markiiba waa soo galay faqaaluu lahu waxay ku dhaheen inaa kunaa waxaan ahayn ajarna abaabakar abubakar baan magangelinay magantaadaana adigo taadaana kugu daynaan kugu sinay calaa an yacbuda rabbah calaa shardise an yacbuda inuu caabudo rabbahu rabbigiis fii daarihi ku caabudo waina jaawaza waa gudbay daalika arrinkaas arrinkii gudub fabtanaa wuxuba dhistay masjida masaajid bifinaa'i daarihi daartiisa ardaageed iyo banaankeed iyo gosadii wa aclana salaata salaaddii muujisay walqiradiina la jahar waqad khashira waxaabaan ka baqnay an yaftina inuu fidneeyo abna'ana haweenka carruurtaanada wanisaana haweenka annaga faatisu arad u tago fa in axaba hadduu jeclaado an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa an yacbuda rabbahu inuu rabbigiis ku caabudo fii daarihi facala oo buruudii iyo heshiiskii isku hogaagu dib ugu noqonaya dhaqangelinteeda wain abaa hadduuse diido ilaa an yuclana inuu muujisto mooyeen dalika arintaa quraanka iyo salaatukashada fasalu waxaad weydiisataa adaan kugu xormaynaynaye an yarudda ilayka inuu dib kugu soo celiyo dimataka adiga magantaadii niyo maganteeda soo celi an hadda laga bilaabo maganteeda kuma jirtid arrintaa ka codso maxaa yeele faina karihna waxaa nacnay an nukfiraka inaan magantaadii aan ku xadgudubno burino ikfaarku waxaa weye waa qadar maganti qofkii magantiisa in lagu xadgudbaa ikhfaar la yihahda tanaan ka baqnay waan kugu xormaynay walasnaa mana nihinsiba muqiriina kuwa sugaya alisticlaaf muujiskan uu muujistay si aan oga tanaasuleynana maba jirtaba marka labada ima wa ima qaalat caaisha waxay tii radi allahu canha faataa ibnu dakina abaa bakrin buu u yimid faqaala wuxuu ku yihi qad calimta waxaad ogtahay abubakarow alladii wixii caqadtu aan kula guntaday laka adiga calayhi maagaba ama calayhi ladiiguba magantii iyo ballantay aan kula galay iyo sidii aan kugu magangeliyey shuruuddii waad garanaysaa fa an taktasira calaa dalika inaad shuruuddaasi ku gaabsato wa ima an tarudda ilaya inaad iisoo celiso dimati aniga Ah, oo laa uxibu ma jeceli an jira dan laga geli waayeba ibnu dakiinadayna la maray warkaas aniga kamid tahay magangelyadooda iyo in lagu badbaadiyo iyo qofkan asaga inuu aad iyo aad oga dhiidhiyo qofka magantiisa ku jira ku dhinto arrin ay aad u اftixgelin jireen bay aheyd waad garanaysaa mudcam binu cadiy isaguna nabiga alayه الsalaatu wasalaam waa kii magaalada maka kusoo dhoweeyey magangeliyey ee iriya banaanka laga maro qaala abubakr baa wuxuu yihi radi allahu canhu odagana iswaalayo markuu arkay wuxuu yihi fainii aruddu ilayka waxaan kuu celin jiwaaraka magantaadiiba waan kuu celin wa ardaa bijiwaar illaah ammaanka ilaahay iyo magantiisa iyo wa rasuulullahi sal slam baa kusii gubaya cafwan bijiwaarilah bu ku qabtooday wa rasuululah sal slam waa magi bimaka waa masle kale wey war aniga maganti ilahay baa ku kaaftoomaye meeshaas ka bix ka bax bu yidhi ilahay baa aniga aaminaya farad baa u imaan doona dhaqsa ah war rasuululah sal slam yomadi marka nabigu markuu joogaa calayh salaatu wasalaam oo asaga laftirkiisu culays badan baa saaran afxumo iyo ficil intaba waa loo geysanaya sala allahu aleyh waaali wasalam dacwadan iyo diintan dhibkaasa lala soo maray dhibkaa iyo adkaysigaasay la soo mareen raggaasi ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala innagana maanta xoriyad iyo ammaan baa laga yaaba inaan ku haysano meelo badanoo diinteeda tadbiiqeeda kamida ah oo laga yaabo inaan haddana culays badan naga saaran yahay inaan hirgelino ama wixii yaroo dhibona soo gaaro aan ku sabri weyno ayb marka faqaala rasuulullah qisada ilanka sheekaynteeda waxaa weeyaan cibro iyo waana qaadasho iyo in maarata wax laga qaataa loogu talagalay ee mahase qisas faqaala rasuulu sala allahu alيh wasalam nabigaa wuxuu yihi qad uriitu waxaa la i tusiyey daara hijratikum daartii aad u hijroon laheedeen dhulkii maka loo adkeysan waaye meeshaad ku hijroon laheedeen ad ku nabadgeli laheedeen waa lay tusay ruya lagu tusay ruya manaam waana waxyi ra'aytu waxaan arkay buu nabigu alay salaam sabkatan xaalay tahay meel carasayla dhulka asagaa meel carasayla ku taallaa daata naklin geela timiran u bayna laabatayni laba laab udhexaysaa laba xaro wahumaa laabataanku alxarataan laba xaro xar madow xagga xara sharqiya harbiya udhexaysa madiina la tilmaamaya geela timiran way leedahay juruf meesha la yidhaahdo sabkada ee caraseesha ee muscudijaal degi malcuunkaasi ayadana waa ku taallaa oo caraseel bay leedahay tilmaantii marka fahaajara waxaa hijrooday man haajara qofkii hijrooday qibla almadiina xaggii madiina u carareen oo tilmaanta nabiga alayh salaam iyo fasaxii u bixiyey xiina dakara dalika markuu arrinkaa sheegay rasulullah sal slam warajaca waxaa soo gadoomay ila lmadiinati kusoo gadoomay korkaga soo noqday bacdu man kaana haajara ilaa ardi alxabasha kuwii ardi alxabasha aaday dhaafayna oo kusoo laabteen watajahaza abubakr baa isdiyaariyey muhaajiran xaalu rabo inuu hijroodo faqaala lahu rasul lah slam baa ku yihi calaa rislika isdaji fa inii arjuu waxaan rajaynayaa an yu'dana lii in lai idme anaaba inaan tago oo la idmo yaan rajo ka qabaaye kala tegi mayna ila joog laakiin dhihi jira soxba ya rasuul allah dhihi jiray qaala abubakr baa wuxuu yihi hal tarjuu dalika biabi ant rasuul allah arrintaa ma rajoonaysaa biabi anta aabbahay laguu furay ma israaci doona qaala nacam bihi nabi sala allahu aleyh waali wasalam inuu asagana hijroodo nabigana ka haro oo rasuulka alayh salam uu waayuu ka baqaya faxabasa abubakar wuxuu markiiba isku diyaariyey inuu arrinta iyadaa diyaargarow sameeyo xabasa horta abubakr nafsahu buu reebay calaa rasul lah sal slam uu ku xabisay liysxabahu inuu raaco oo la saaxiibo wa calafa raaxilatayn laba halaad buuna iyuu alfiyay oo daajiyey kaanataa cindahu agtiisa ahayd laba halaad u lahaa ayuu si gaara u daajiyey waraqa samuri quraca geedka la yihahdo abaqa caleyntiisii iyo abqadiisa waa fiican tahay ila abqa fiican bu geedka abqadiisa aad bu fiican tahay xoolo waa ku tagaadaan ku noolaadaan ku ficnaadaan arbacata ashhur afar bilood buu taajirayay geeli ama labadii neef ee labada halaad waa kii ku wada baxeen qisadeedii aan soo maray isagoo dheerna waa imaan doonaa insha allahu tacaala nabiga calayh salaam iyo abubakar iyo caamir binu fayr ninki dhihi jiray iyo ninkii dayligaha ee haadigaha khayruriidkaha waa baxeen cizigii islaamka meeshaasu ka bilaaba ka bilowday hijradaasu ka bilowday inuu islaamka kor u kaco oo uu maarata awood yeesho baabu dayni dayntii bay ku saabsan yihin dayntaasi musakda qaar waxay qoreen baabu man takafala can mayitin bidayn daynoo dhan maahee kafaalan ku jiraaye ninkii qof dhintay dayn ka kafaalo qaada xadiidkiinu kuu soo celinayaa mar labaad soo maray meelo kusoo maray marka eh, suur suuro kamidoo ka yarduwan weeyaan oo ayada laftirkeeda dhinac ka shabihi karta waan soo maray taas dhowr jeer baan soo maray marka qof dhintay oo nabiga alay slam marka hore ka tago qof kadibna uu ka bixiyey markuu oolahee xoola la helay ayuu ka hadlaya xadaثana yaحya بن bukayr qala xadaثana leyl an cuqayl can shihaab can abi salamةa بn cabdiرaحman الzuhri can abi hurayra radi allahu canhu ana rasul ه slm kana yu'ta birajuli mutawafى calayhi dayn qof dhintay oo la oofsaday oo caleyhi korkiisa addaynu dayn yahay baa loo keeni jiray janaazadiisa markaasa la leeya ku tuko fayasal wuxuu weydiin jiray hal taraka lidaynihi fadla wax uu iskaga bixiyo dheeraada daynta nooga tegey fain xudita haddii loo sheega anahu taraka lidaynihi wafa salla waa ku tukan jiray wailaa qaala lilmuslimiina wuxuu ku dhihi jiray salluu calaa saaxibikum sida xadiid abu qataada soo maray falamaa fataxa allahu calayhi lfutuuxa markii ilaahay u furay futuuxaadkii khaybar baa ugu weyneyd fadag banu nadiir dhaqaalo fara badan oo muslimiinta gacantooda soo galay iyo kuwo jize laga soo aruuriyo sanadkiiba mar laga keeno xoolo badan zakawaadkii amwaalmuslimiin waxaa markay soo xaroodeen oo muslimiinta dhaqaalo ay esh gacanta ku qabteen masaalixda caamka ana wax loo qoondeeye loo diyaariyey tii caamkeed buu nabiga ku bixiyey ana wlaa bilmuminiina buu nabigu yiri muminiinta anaa oga owreysan oga dhow min anfusihim naftooda naftooda xataa anaa oga owreysan oga dhow rasuulka alayh isalaatu wasalaam naftaada waxaa lagayaaba naar wixii naar ay ku geleed in lagaaba kari waayo nabigana alayh salaam wuxuu leeyahay waa hayaa oo waxaan hayaa guntigiina saan naarta ugu daadanin marka rasuulka alayh salaatu wasalaam waxaa weeyaan awlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahatu haweenkiisuna ummahaadka muslimiinta wey muminiinta wey faman twufiya min almuminiin qofkii muminiinta kamidoo la oofsado kadib hadda fataraka deynan deyn ka tagaa facalaya qabaahu anaa qadihiisa iyo gududiisa anaa bixinaya anaa ka gudaaya facalaya qabaahu waxaa lamid ah ninkii ka tagaa dayaacan oo dad dayacmaaya iyo agoon iyo araamil ka tagana anigaa kafaalo qaadi buu raaci rasulka sala allah alay wasalam waman taraka maala ninkiisa xoolo ka taga faliwarahatihi dhaxalkaani ma dhexgelaya wixii xoolo ka tagana dhaxalkiisa ehelkiisa dhaxlaya laakiin qofkii wax culaysa ka taga culayskiisa dowladda qaadanaysa oo waa laga bixinaya masaalixda caamkaaba lagu bixini bismi اllahi الرaحman الرaحيim kitaabu الwakaala wakaaladii buu ku saabsan yahay iqaamaةu shaksi غayrahu maqaama nafsihi muطlaqan aw muqayada qof oo meeshiisi iqaamaةu shaksi gayrah qof oo shaksi kale meeshiisi istaajiyaa la yihahdaa oo yihahda waxaan qaban lahaa qabo xoolahaygaad wakiil iga tahay becsharadeedaad wakiil iga tahay gabdhahayga nikaaxoodii iyo weli noqoshadoodaad mas-uul ka tahay oo kiin iga tahay wixii adoo qaban laheed inaad qof kale ku wareejiso ayaa wakaalo la yidhaahdaa ah, obaaxida gawraceeda adaa wakiil igaa bixinteeda xoolahayga intaa aada baadiyaha loodaydi adaa wakiilkeeda zakada ka bixi marka marra mutlaq bay noqotaayoo ninkan alla wixaan inaan qaban lahaa qaba wey marra waa muqayad oo wax shay kamida ayaa waxaa leeya shaygaasaad wakiil iga tahay hadduu muqayad tahay ma gudbi kartid wax kale ma aadi kartid hadduusan mutlaq tahay tasaruf caama lagu siiyey awood buuxda lagu siiyey qofka shaqadiisaad qabanaysaa adoo masaalixdiisa dhowraayo tacadi iyo ifraad iyo la imaanayna xadgudub baabu wakaalatu shariiki shariika wuxuu ku saabsan yahay wakaalatu shariiki shariigii shirkadda ahaa oo wakiishaa shariika ninkii ay saaxiibka ahaayeen ay wada ahaayeen wuxuu u wakaashay fi lqismati wagayriha qaybinta wax in la qaybiyo wareebarow zakadii naga bixi hebelow xoolahayna wax ka soo bixi masaakiinta xoolaha tabarucaadka ugee alla wakiilaye iyo wagayriha gayrkeed qismo waxaan ahayn waxyaalo kale wakiil oga noqon karaa waqad ashraka الnabiyu salى الlahu alيه wasalam caliyan nabiga cali buu shirkay wax ka siiyo oo shirkadda ku daray fii hadyi hadyadiisii boqolkii neef ee geelaha ee nabiga calayh salaam uu gowracay xajat اlwadaac boqolkii wuxuu ku daray oo shirkadda ku daray cali oo yihi waa isla leenahay uma amarahu markaasu wuxuu amray haddana biqismatiha qaybinteeda marka hadalka asaga ahartaasi laba xadii buu isku dhex daray oo xadiiu jaabir bn cabdilaahi iyo xadiiu cali bin abi aalib weeyaan oo midna qismadii ka hadlaaya midna shirkadii ka hadlaaya in la shirkaysiyo shirkada lagu daray shirkada in lagu daray xadiidka jaabir bn cabdilaahi baa ku sugan nabiga alayh salaatu wasalaam inu cali uu yii waa isla leenahay xoolahan isagii abu musa iman ka imaadeen isagase geel buu waday oo nabiga alayh salaam uu lahaa marka waxaa la yidhi wixii aad soo niyootay soo wuxuu yihi waxaa niyooday nabiga alay slam wuxuu niyooday k dhihi jiray kitaab alxaj baa kusoo maray marka nabiga alay slam wuxuu yihi hadiyadan eh, ma wada gawracanaynaa oon shirkad ku nahay xadiidka calina wuxuu leeyahay amarahu an yaquuma calaa budni wa an yuqasima budnahu kulaha inuu qaybiyo qaybintii baa loo xilsaaray labada xadiid isku dar waxay keenayaan labadu way faa'iideynayaan inay bannaan tahay wakaalada oo nabiga calayh salaatu wasalaam cali buu wakiil ka dhigtay inuu xoolahan geelan gowraceeda u taagnaado qaybinteeda u taagnaado alaabtii saareed iyo wiii maaratay hararaha saaraana uu qaybiyo wakiil buu ka ahaa xadaanaa qabisatu ibnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan athawriy weyaane ibnu saciid ibn masruuq can ibni abi najiix wasmahu cabdullaahi ibn abi najiix can mujaahidin ibni jabrin can cabdiraxmaan ibn abi layla can caliyi radia allahu canhu ali bn abi aalib abulxasan amiir lmuminiin radia allahu canhu arda qaala wuxuu yihi amaranii rasuulu lahi sala allah alay slam nabigaa i amray an atasadaqa inaan sadaqaysto sadaqeeyo bijilaalilbudni geeli hadyadaha ee la gowracay maalintii yowmunaxriga ciidda ciidladxada inaan qaybiyo hilibkoodii jilaalkaasi waxaa weeyaan waa wixii saaraaye mxuu ahaa hararkii iyo wixii dusha ka saaraa an atasadaqa inaan sadaqaysta bijilaalilbudni wixii korka ka saaraa alaab allatii nuxirad la gowracay geeli la gowracay wa bijuluudiha maqaarkoodana aan sadaqeeyo oon bixiyo hilibkiina baab awla hilibkiina waa sidoo kale waa la qaybinaya wuxuu nabiga ka cunay mooyaane iyo saxaabadiisa ka cunayn mooyaane dee isaga cali iyo waxbuu ka cunay rasuulka alayh salaam boqolkii halaad hal walbaba wuxuu yidhi halaga soo goyo xoog cad halaga soo goyo ah, fakuluu minha bu ilahi yidhi lene wax ka cuna markaasaa deena boqol cad baa laiskugu geeya hal digsi ah maraqi buu ka cabay rasulka alayh salam ila boqol cad ma cuni kare maraqi buu ka kababay rasuulka oo isku wareegan yihiin qaala xadaanaa camr bnu khaalidin qaala xadaanaa allayf can yaziid yaziid bin abi xabiib asdi can abi اkhayr wasma marhad bn cabdilah alyazri abilkhayr kaasuu mashhuur ku yahay kunyadaasuu mashhuur ku yahay marhad bn cabdilaahi alyazri can cuqba bn caamir radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu acطaahu wuxuu u dhiibay cuqba bn caamirkaasi hanaman ari yaqsimuhaa inuu qaybiyo calaa saxaabati asxaabtiisa wuxuu arigan qabo udxiyo wayaan u qaybi asxaabti fabaqiya waxaa soo haray catuudun orgi orgi sana jir ah ayaa soo haray fadakarahu linabiy nabigu u sheegay alay slam ergigaa soo haray faqaala daxi bihi ant ku udxiyaysa adiga ayuu rasuulka alayh salaam asaga khaas ku aheed sidii xadiidkii abuburdata binu nayaar ayaa dhici karta marka ergii sano jir ah arigu waxaa waaye riyaha inay laba sano jiraan baa la rabaa laba sano inay jiraan kana catuudkiisa waa ka yaryahay marka shaahidku waxaa weeyaan xadiidku wuxuu waafaqsanaya turjumada oo ninkan wuxuu noqday wakiil nabigu wakiil ka noqday qaybintii xoolaha uu nabiga qaybin lahaa ayaa la yidhi meeshayda galayo qayb baabun idaa wakala muslimu xarbiyan qofkii muslimka ah hadduu wakiil ka dhigto xarbiyan mid xarbi ah fii daarilxarbi weliba joogo ah, gaal xarbi oo dagaal naga dhexeeyo oo daarulxarbi jooga ayuu wakiil oga noqday o mase fii daari lislaam wakala almuslimu xarbiyan xarbi buu wakiil ka noqday fii daari lxarbi ow fii daari islaami wakiil oga noqday labadooda wakiilba iska noqon oo gaalkuna daaruxarbigii ninka muslimka wakiil oga noqon kan muslimkaana gaalkaasu daarulmuslim markuu imaado ayuu wakiil oga noqon way islaalinayaan xadiidka saasaad ku arki doontaa jaaza way banaan tahay magaaladii kamid a oo haddii la arko dhibaato loo geysan lahaa yaa waxaa tihi markaad u baahato dhulka anaga ana igu soo deg anaa ku ilaalin wakiil baan ka ahay magantaydana waa lagugu badbaadinay aniguna haddaan dan oga baahdo dhulkaada sidoo kale waxaa kale wixii masaalixoo adi aad leedahay anaa uqumi masaalixeeda adi uqun waa sidaa macnaha wakaalada xadaثana cabdالcaزيز بن cabd الlahi qaal xadaثana yusuf بن majishuun عن صالح بن ibrahim بن cabdiرحman بن cوف عن abيه عan jadي cabdiرحman بن cوف radي الlahu canhu الزهري qaala wuxuu yihi kaanat kaatabtu umaya umayata bnu khalf ninka la dhihi jiray ayaan kitaabo yaan la qortay heshiis la galay bu yihi kaatabtu waxaan heshiis la galay oo wax kala qoranay umayata bnu khalf kitaaban qoraal qiraalkan waa ka naskiisii bian yaxfadanii inuu xifdiyo i ilaaliyo fii saaqatii fii saaqiyati saaqiyatii aniga danahayga saaqiyada waxaa weeye khasaaisu shaqs umuur waxyaalaha qofka khasaa'istiisa ka mida ah ama xoolaha ahaadaano ama ehelkiisa ahaadaano umuuraha inuu i ilaaliyo bimakata magaalada maka ee asaga hadda uu jooga ayagaa haysta xarbiyiin weeyaan wixii ehelkayga iyo danahayga iyo xoolahayga iyo dhulkayga iyo boosaskayga i ilaali baan idhi bu yidhi wa inaa ana aan xifdiyo fii saakatihi wixii dabihiisaa ah bilmadiinati madiina haddii madiina ka soo gasho tijaaratiiso magaalada madiina la daba xoolaheesa in laga dhaxo aniga arrimahaas u qubaayo ilaalinaya adigu maalin haddii aad imaato madiina sidaas ku imaataba aniga ku difaaci heshiiskaasay kala qorteen falamaa dakartu haddii haddii la qorana waa in magacyihii la sheego waxaa caqdiga galaya darafu lawal iyo darafu thaani laba darafaa wax kala qoranaysa mid waa umayata binu khalaf malcuunkaa wey midna waa cabdiraxmaan binu cawf azuhri saxaabiga jaliilkaa wey marka wuxuu le falamaa dakartu raxmaana markaan cabdiraxmaan ibnu coof ah, yaa qoraalka ku jira wax qoranaya raxmaan ba haddaan sheegay kor buu u booday qaala wuxuu yihi laa acrifu raxmaana war aniga raxmaan ma aqaano kaatibnii bismika aladii kaana fi ljaahiliya magacan islaamiya la baxday iyo waxaad wadato o dhan ma aqbalaye magacii waktigaan wada joogin maadeertaan ahayn aad qabi jirta la soo baxo qoro jaahiliyada ah. fakaatabtu waan qoray cabdu camar baan qoray bui taas waa ah magaciis cabdu camar yani hada ma kaataba cabdu camar maca umayata bnu khalaf saasaa qoraalka iyo heshiisku ku socon karaa marka waa iskaga tanaasulaha de mararka qaar duruuftaa keenaysa iyo masaalixda aad rabtay inaad xaqiijiso iyo mafaasida aad ka gaashaamanayso ayaa inaad tanaasul caqdiga iyo heshiisyaha qaarkood aad tanaasulsho sida nabiga alayh salaam sulx xudaybiya waa kii nabiga alayh salaatu wasalaam min muxamedin rasuulilahi marka uu qoray sahl binu camar wuxuu yidhi amaa rasuululahi falaa nacrif ma aqbalayne uktub muxamed binu cabdilahi qor yii waa kay dhihi jir falama kaana fi yowmi beder heshiiskaasi calaa kuli xaal labadoo kale qorteen cabdiraxmaan binu cawf danihiisi baa loo qabanayaa umay binu khalaf sidoo kale ninka kale wakiil ka yahay falama kaana fii yowmi badrin maalintii beder markay ahayd yowma alfurqaan maalintii xaqiyo baadilka kala baxay cadowa ilaahay jebiye muslimiinta ina ciziga u horreeye helaan iyo nasrigi u horreeye ku naalloobaan ay heleen kharajtu waan baxay ilaa jabalin liyuxrizow ilaa toddobaatan baa la laayay toddobaatana waa la qabtay umaya binu khalafkan ayaa wuxuu kamid aha toddobaatanka la qabtay kamid aha toddobaatankii nolosha lagu qabtay ayuu ku jiray ballanti maxay ahayd in la badbaadiyo cabdiraxmaan marka wuxuu yihi ballantii efio ninkan ma caawas aad ku bixin kartaa bixi halfa xasaadeennimadii buu yihi inuu guuryo damcay wuxuu leeyahay kharajtu ilaa jabalin buur xaggeed baan laad nin xuriso saan ogu maaratay ilaaliyo oo u xifdiyo oon oga maaratay eh, eh, saxaabada indhahooda aan oga qariyo xiina naama naasu markii dadkay saaxdeen nin ansaaxanay nin baa jirto oo ninkaa ka hawl leh oo indhaha ku taagaya fa bilaal waaka bilaal dhibaatada u mariyey waad garanaysaan bilaal isagaa lahaan jiri leene dhibkuu mariyey iyo abujahal buu ku salliday waad garanaysaan tii marka ku taagan ah, bilaal radia allahu canhu ardaa maanta cizi buu taagan isagaa hogaanka haysta umayrun khalaf oo daalim ah oo indha xunna meeshan fadhiya oo soo fiirinaya marka faabsarahu umayatu cafwan um, uh, faabsarahu bilaalun bilaal baa arkay umayo oo lasii walwaaldiy oo lasii wado oo cabdiraxmaan bin coof isagii wiil uu dhalay umayahan yaa labadaba lasoo qabtaye labadiiba wuu la baxay oo wuxuu rabaa inuu ka bixiyo gaarka laga haya fakharaja waa baxay xataa waqafa alaa maj waa bilaal kharaja bilaal baa baxay oo booda isla markiiba xataa waqafa wuxuu dul istaagay calaa majlis min alansaar majlis reer ansaareed oo jijiifa ayuu kor istaagay faqaala wuxuu yihi umayat ibnu khalaf fakay umayat ibnu khalaf ninkii ahaa waa fakaday laa najawtu ma badbaado ila ja haduu badbaado umayata umaye hadduu maanta umaye badbaado waqoonan badbaadin buu yidhi waa ku dhaartayba markaasay boodeen saxaabadii de ansaar tahaaye ayaana meel naxda aan lahayn kufaaru quraysh markii la dhaho wax ka dhexeeya malaha waana gaaladee col badan baa loo qabaa saxaabadii waa soo jabiyeen baa ku jabay fa kharaja macahu maciisa waxaa baxay raacay fariiqun koox min alansaar ansaareeda fii aaaarina waxaa hadlaya cabdiraxmaan bnu coof raadka anagin bay soo qabsadeen buu yidhi wanay soo dabdhaqaaqeen haweennimadii falamaa khashiitu markaan ka baqay huunkooda i soo gaaray an yalxaquuna inayna soo haleelaan khallaftu waxaan u tuuray oo u dibdhigay wahum ayaga ibna wiilkiis bal wiilka odayaa ka darana wiilka ku yar mashquula liyashkurahum si ugu mashquuliyo ayaa wiilka u reebay buu yidhi wiilkii markii matoorida la mariye zaafi laguma istaaginba qataluu waaba dileen uma abaa waa diideen xataa yatbacuuna ilaa soo raacaan waa nahayaan wa kaana rajulan buu ahaa midkan umayaha faqiiran aad u culus dhaqaaqila falamaa adrakuuna markayna soo gaareen qultu la waxaan ku idhi ubruk jilbaha dhigaba ubal jilbaha dhigo inuu sabarsiiyu rabaa askukaa tuure fabaraka markaasuu deena jilbaha dhigtay faalqaytu alayhi waxaan isku dul tuuray alayhi korkiisa nafsi aniga naftayda amnacaw saa naga reebo markaasaa isku tuuray buu yidhi oona ninka ii daaya kan hadda waa xarbi la soo qabtay xukunkiisiina nabiga alay slam baa gacanta ku haya cabdiraxmaan bin caaf wuxuu la istiqlaali karo oo go-aan u gaari kara maaha ma laha waa cararay marka hadda waxaa wey gaal cararo xarba wey marka faalqaytu alayhi waan isku tuuray nafsi nafta ila naxusa naga reebo markaasi fatajalaluuhu waxay ku boobeen bisuyuufi seefihi min taxti aniga hoostayda caloosha laga soo ridaya xataa qataluu ilahay ka direen wa asaaba axadu mid baaba wuxuu ugu dhuftay rijlii lugtayda bisayfi seeftiisii anigii ku jiifay mid baaba seeftii ugu dhuftay lugta wa kaana cabdiraxmaan bin coof buu leeyahay raawiga xadiidka warinaayo ayaa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bin coof wuxuu hayurina kiinatu sadaalika alaahaara raadkaas fii dahri qadamihi damadiisa daahirkeeda nabarkii isaga sumadii ku taalla waxaad u dhufteen buu dhihi jira nabarkaana lii gaarsiiyey maalintaas umaya binu khalaf meeshaas ku dhintay ku baktiyey walaalkii ubay binu khalafna uxud baa lagu dilay yo aha ninkii gacantiisa u sababsaday ya rasuulka sala allahu alay wasalam baa dilay umayana marka haddaad rabto inaad kala saarto umaya ogow waa beder ubayna waa waa uxud buu ku dhintay baabulwakaala ya keef wax kalu qoray miya idinka muxuu iga qoray takhalaluu ah, meelihii duldulaalkaa bay ka geliyen wey min alkhalal lakin anaga wasaqada way jirtaa laakiin nusqadan jalaluhuda waxaa weeyaan waxay ku dabooleen saafihi yani fasihi hashow wey way ku dabooleen way la dhaceen wey mursain bay saareen taas takhalulkana waxaa weeyaan meelihii de nin ku jiifee meel allaal meeshuu ka banaanaa ayay kala dhaceen wey nacam baab alwakaalati fi sarfi wاlmiisaan wuxuu ku saabsan yahay wakaaladii qof wakiil aad ka noqoto fi sari sarifkii iyo wlmiisaani iisoo miisaan iisoo beeg sarifka lacagta iisoo sarif qof waad dhihi kartaa wakiil baa la dhihi marka waqad wakala cumaru wabnu cumara waxay wakiisheen dad fi sarifi sarifka labada aarba labadooba saciid ibn mansuur ayaa soo saaray marka wakaalada marka waa jiro weeyaan iyaduna ah fi sarfi wlmiisaan waxadaanaa cabdullahi bn yuusuf atarisi akhbarana maliku ibna anasi عن cabdالمجيد بن سhayل بن cabدiرحمن بن cوف عن سعيد بن مسyب عن أbي سعيد الخdري وأbي هريرة رضي الله عنهma أنa رsuل الله صل سلم اsتacmla رaجuلا عalى khayبر nin buu khayبر madax oga dhigay mas-uul oga dhigay sawاad iبن qaزiya la dhihi jiray sawاad iبن qaزiya faجاءaهم بتمri jadيد timir wanaagsan ayuu la yimid ninki asagaa faqاala nabiga wuxuu ku yihi akulu tmri khaybra khaybar timirteedao dhan hakada ma sidaan i quruxsanta oo sanadkan u baxday faqaala wuxuu yihi maya inaa lanaakudu saaca bisaacayn hal saaco timirtan fiicana aan bisaacayna laba suus oon annaga haysanay ayaan ku bedelanaa wa saacayna laba saaco middan fiicana bialaaati saddex middan xunaan ku bedelanaa sidaasaan markaa usoo sameynay oo timirtaan haysanay middan ma ahayn dukanaan ku gadanay waana kala badinay waa kan ribadi wey faqaala nabig wuxuu yihi laa tafcal saha yeeli bicil jamca middan xun eed leedahay way xun tahay ee aad rabtay inaad mid fiican ku bedelato dariiq kale oo kuu banaan baa jire bidarahima jinsi kale jinsi kale kugad timir ha kugadina jinsi kale timir waxaad ku ibisaa daraahim qabandi baad ku gadi kartaa eh, bidaraahim uma btac bidaraahimi daraahimtii waxaad kusoo garataa jariina midii fiicneed kusoo gado si aan riba ugu dhicin laanna atamru bitamri haan wahaan yadda biyadda sawaan bisawaabaheed wa qaala fi miisaani mila dalik wuxuu yihi miisaankuna waa sidoo kale marka waxaa dhici karta inuu saxaabigu qaalada yahay ama nabiga alah salaam uu raacsan yahay miisaankuna waa sidoo kale oo radal laba radal laguma gadi karo radal waa la miisaama la radliyo ee mawaasiinta ayaguna hal radal ama hal kiilo laba kiilo laguma gadi karo hadda kiila bilood ayaa laga qaanay baabun idaa absara araaci ninkii xoolaha la jiray xoolouna lahayn ama uu uh, ka shaqeeyo aw ilwakiilu wakiilkii laga kaashay inuu xoolaha raaco shaata neefan oo tamuutu dhimanaysa hadduu arko aw shay-an wax xoolihii kamid ah oo yafsudu fasahaanaya hadduu arko dabaxa waa gowracaya neefkiisii dhimanaya intuuna baktinin wa aslaxa o aslaxa waa hagaajinaya maa yakhaafu caleyh alfasaad wixii fasaad uu ka baqaayey waxaa loo keenay qudaar baa la yidhi qudaarta layadaa wakiil baad noo tahay sihay baa yidhi qudaarta badalaysu arkay shir lagu saliday buu arkay waxuu ku fakaraayo kale arkay tuug baa oga baqay waa iibin karaa ah, lannu islaax wey islaax bay noqonaysaa wixii lagu dhiibay haddaad arato sidii ficneed waa inaad ku dhaqaaqdaa ah, dhibaato ah ka dhalanayso haddaad saa yeeli weydo neef baad aratay xoolihii galgalan ayaad aratay xoolami leeyahay oo isafri ku yiri oo la socotay maarata neef ay yeeraya oo gargaarayo waad gawracaysa si hilibka loo cuno ama kawaanka loo geeyo ama dadka ila ay cunaan haddana maa ka fiirsato tirada xoola dambe weeyaan waa baktiraya waa la jiidi xadaanii isxaaq bn ibraahim samca almuctamara buu maqlay ibnu darkah weeyaan muctamar bnu suleyman anba'anaa cubaydulahi buu yiri cubaydulahi alcumari weeyaan cubaydulaahi alcumari akuuhu cabdullahi la yihahdo buu ka baraa daciif asagoo se imaam wey can naafic buu ka warinaya anau samica ibnu kacab binu maalik buu maqnay ibnu kacabka cabdulaahina waa noqon kartaa cabdiraxmaanna waa noqon kartaa labada way jiraan yuxadiثu can abihi aabihi kacab binu maalik buu ka waramaya annahu kaana lahu hanamun ari buu lahaa tarcaa bisalacin maxaa qoran tarcaa ya saas isku xidhan tahay marka tarcaa faacilkeeda waa jaariyatu intaa dambe wey tarcaa jaariyatun ayaa raacaysay bisalac sharcigu waa buur madiine ku taala ayay ahaan jirta hadda la dhamaysay oo meesha la yihahdo saqiifatu bani saacida xaggaasay ku agtaalay marka buurtaas sharci la yihaahdo sida loo jejebinayo guryaha laga dhista caradi buurihii la dhamaystay waxaan ka hadnaa waa la jejebiyay oo boosas baa laga dhigtayba tarcaa bisabcin faabsarat jaariyatu lana waxay aragtay gabadh addoon oo xayaanada addoon ahayd bishaatin eef aragtay jaariyat xadarat lana bishaatin min hanamina ariganay kamid aho mowta geeri ku dhow oo inu bakti laga yaabaye yani waa sakaraad wey manaa weliba nafsa kama bixinin waxa nafsa ka baxa laga gowrace mowta waxay wadaa qariibat اlmowt waa dhimanaysaa fakasarad waxay jabisay toori ma haysato kaylo kama gaadho neefki waa dhimanaya kasarad waxay jabsatay xajaran dhagax dhagaxyihii mid waxaa jira haddaad ku kale ku dhufato beeldhafan af qurqura la soo bixi oladayo xiiri oo ku jari marka fakasara xajar dhagax bay jabsatay markaas haddana afkiisa iyo qurqurkiisa xiray iyo farabaxada aabihii ku gowracday dhagaxii ku gowracday shaatadii neefka ariga ahaa waa kale kaala qashay tiri marka faqaala lahum kacabkii kacab binu maaliki radia allahu canhu ba wuxuu ku yihi dadkii reerkiisii laa taakuluhaa cunina xataa as'ala rasuula allahi ilaa aan ka weydiiye calayh salaam waxaan gowracday waa qof haweena waa addoon haddana markayaan la cunin caadadooda waxbay ka arki jireen marka arintan inay xaaraamta in kala nabigan su-aal leh haddaba laftirkeeda dad badanoo haweenka gawracooda la yaaban ama inay neef gawrici karinba aaminsan baa iska jira haweenka waa raggoo kale way gawrici karaan ah, waxaad dhaataa male naam hataa hadday caado qabto way gawrici kartaa bismillahi bayna dhihi dikriga u niyooni qur-aan ama niyoonayso laa taakulu xataa asala rasuula allah aw arsala aw ursila ila nabiy ama aan u dira nabiga alayh salaam man yasalo qof weydiiya oo noo soo su-aala wa anahu sa'ala nabiya nabigu markay wax kacab weydiiye toos can daalika masaladaas o amase arsala shakuraan wey qof buu diray faamarahu biakliha nabiga wuxuu amray in la cuno ah, dhibaato male cuna waa qof muslima gowra xalaalaho sidii loo baara oo sharcigaadu ka gowracday cuna qaala cubaydullahi wuxuu yihi cumarigii fayucjibunii waxaa cajab geliyey waa la yaabayin anaha amatun waa adoon wa anaha dabacdu way gowracday cunanan laleeyahay arrintaasaan la yaabay bu waa masale marka ka daahsaneed bay aheed oo si fiican hadda ooga qancay taabaceeda cabdatu cabda binu sulaymaan wey can cubaydillahi buu ka wariyey marka cabd bnu sulaymaankan wuxuu mutaabacinayaa ninka la yihahda muctamir muctamir buu mutaabacinayaa baabu wakaalati shaahidi wاlghaa'ibi jaa'izatu waa banaanta qof maqan inaad wakiil ka dhigato iyo qof xaadira labada ku banaanta qof maqan inaad warqad u qorto ama telefoon tira hebelow wixii saasa ah wakiil baa iga iisoo qaad iisoo qibdo ama ii qaad ama waxa ii firi qof xaadir ku hortaagan labada banaanta wakataba cabdullaahi bnu camr ilaa qahramanihi cabdullahi bnu camr bnu caas ayaa wuxuu warqad u qoray qahramaankiisi qahramaanku waa luqa farisiya waa lafdi farisi waxaa loo jeedaa khaadim iyo khaazin ninkii xoolaha u hayay ee mas-uulka oga ahaa ayuu warqad u qoray wahuwa qaa'ilun canhu asagoo ka maqan wuxuu yidhi an yuzakiya inuu ka saka bixiyo can ahli ehelkiisa asakiiri midka yar iyo walkabiiri midka weynba zakaatulfidrigi ka bixi buu yidhi ah, zakaatulfidrigii ka bixi cidda yidhahdaan mas-uulkaa ah inaa zakada ka bixiso mid mid walba ka bixi buu ku yidhi waa banaantaha marka xadaanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn xadaثana sufyaan athawriy can salamata bn kuhayl can abi salamata zuhriy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana lirajuli calى الnabiy nin baa nabiga wuxuu ku lahaa salى الlaه alيه wasalam jamalun riti sinun daah nabi biri da'da geela kamida da buu lahaa laba jir saddex jir afar jir fajaahu markaasuu yimid ninkii asagaa caraabi buu ahaa yataqaadahu isagoo dayntiisii nabiga ka dalbaaya si adag boola hadlay faqaala nabiga wuxuu yihi acduu iska siiya wixiisi siiya faalabuu waxay u raadiyeen sinahu neef daadiisii oo kale ah ayay u raadiyeen falam yajiduu lahu omayna helin ilaa sinan waxay heleen da fawqahaa ka koreeya dadiisi da ka weyn neef ka u qiimo badan oo ribaaci afar jira ayay heleen ama toddoba jira ribaaci badha marka qaar ilkaha la soo baxay faqaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam acduuhu iska siiya faqaala wuxuu yihi markii la siiyey neefkiisi neef ka fiican awfaytanii waad ii oofisay intaad dayntayda isiisay ziyaada igu dartay oofa allaahu bika allah kuu oofiye ziyaado ku siiye ducuu ka dhaqaaqay qaala nabiyu sala la sl nabiga wuxuu yidhi ina khiyaarakum dadkiina ugu khiyaarsanay khiyaarta axsanukum waa kuwiina ugu wanaajin badan qadaan xagga deynbixinta qofka doynta kaa qaba inaad doyntiisa siiso waxaa ugu darto ugu yaraan ama wakti fiican siiso u ducayso si fiican ayaa la rabaa wey baablwakaalati fii qadaa'i duyuun deynta bixinteeda iyo gudideeda in qof loo wakaasho goynta iga bixi xadaana sulaymaan bnu xarbi qaal xadaana shucba bnu xajaaj can salamata bni kuhayl qaala samictu abaa salamata bni cabdiraxmaan baan maqlay can abi hureyra radi allahu canhu ana rajula nin baa ata nabiya nabigu yimid calayhi salaam yataqaadah asagoo dayntii ka dalbaaya uu ku lahaa fa aklada waa ku adkeey weliba si adag boola hadlay nabiga calayh salaam waa acraabi nabiga calayh salaam tacsiirkiisa iyo tawqiirkiisa aan garanayn ixtiraamkiisa markaa adal adag buu ku yidhi saxaabada nabiga calayh salaam oo nabiga aad u xurmayn jiray xataa indhahaan ka buuxsan karin oo la foorara hadalkaa kor u qaadi karin ninkiioo hadalka adkaanaya markay maqleen fahama bihi asxaabuhu saxaabada nabiga waxay hamiyeen ninkii inay gacanta gaarsiiyaan oo ay ficil u qaadaan oo tallaabo ka qaadaan ayay ku dhawaadeen faqaala rasul lah sal slm ba wuxuu yihi dacuu iska daaya fa ina lisaaxibi اlxaqi ninka xaqa uu saaxiibkaa ah xoola ka maqan yahay maqaalan oraaba u sugnaatay waa hadlan karaa xoolahayga n isii daynta ba iga daahisay waa i meermeerisay xoolahayga keen waa ku dhihi karaa marka wixiisa iska siiso markaa w haddaa rabto isdifa wixii dambada kugu dhaho lakiin hadda xoolihiisii buu daba socdaa ninkan oo xanuujinaya marka daaya buu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ku yidhi uma qaala wuxuu yidhi acduuhu sinan daa siiya mila sinii daadiisi oo kale neef ah u soo qabta qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ilaa anfala min sinihi waxaa ka maqan laa najidu ma helayno sinan mila sinihi ilaa anfala min sinihi daadiisa neef ka fiican oo ka qiimo badan ayaan haynaa ninkan waad arkaysa faqaala nabigu wuxuu yidhi acduu iska siiya faina min khayrikum axsanakum qadaan ka inugu wanaagsan xagga qadaha iyo dembixinta ayaa inugu fiican bu rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam baabun idaa wahaba shay-an hadduu shay hibeeyo qofku min wakiilihi wakiilkiisii buu hibeeyey aw shafiici qowmin qolo shafiicoodi jaaza banaanta ah, idaa wahaba shayan liwakiilin qof qof kale wakiil ka ah ayuu wax hibeeyey yii waxaan waa hibe eh, sii dadkaadii oo mase wahaba wuxuu hibeeyey lishafiici qowmin nin qolo erge ka ah oo qolo u ergeenayo oo erge oo socda ayuu wax u hiibeeyo yidhi soo erge kabartii dadka ahaa wixii waa kale ho waan ku hiibeeye jaaza way bannaan tahay yacni hibadu qofkii mubaashirka ahaa un looma dhiibi in loo dhiiba laazima ahee wakiil kale waa loo dhiibi karaa wey wakiilkaasi ama nin lasoo wakaasha ahaado ama mid shafiic ahoo ergeenaya ha liqowli nabiyi sal ly slam ba u daliila liwafdi hawaazina wafdigii reer hawaazin uu ku yidhi xiina sa'aluhu lmaqaanima markay haniimada weydiisteen o dhan xoolihii noo soo celi faqala nabi sal slam wuxuu ku yidhi nasiibii aniga inta igu soo hagaagtay ee khumusulkhumuska ah lakum idinkaa iskala waa iniiga tanaasulay waa xadii imaan doona fi kitaabi khumusi insha allah ku imaan doona ayuu inta ka keenay nimanka hawaasinada qaswatu daatawaasin markii maka la furtay sanadkii sideedaad ramadaankii shawaal iyo dilqacda waxaa lagu maqnaa daaif iyo hawaasin iyo awdaas niman meeshaas ahoo la maqlay inay soo duuli rabaan oo yidhahdeen moxamed ma qurayshoo kalu noo malayni is aruursanaayo aadna toogta iyo dagaalka u yaqaanay nabiga calayh salaam qoladuu naaska ka nugay bay islaanta uu nugay xarima sacdiya ayaa ka dhalatay oo caradaas tii is naaska buu arkay nabiga sala allah alay wasalam xataa waa la yidhi bada riwaad baa soo arortay qoladii ayaga hadda dagaal baa lagu qaaday waa las dagaalo xarbiyiin bay noqdeen nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadiisa yoomu xunayn ti weeyaan nimankii dagaalka ilahay quraanku ku sheego yom xunid cajabat kadratukumti marka guushi muslimiintiiba marka dambe yeeshay xoolo aad u fara badan iyo caruur iyo haween fara badan baa laga soo qafaashay oo ayadaa marka hore isbiday xoog oo haweenkii carruurtiiba xataa sufuufta iyo furinta hore ayay keeneen markaasa wixi o dhanba gacanta lagaga dhigay kadib bay islaameen oo toobad keeneen nabiga alay slam bay u imaadeen u qaraaba sheegteen waan ku nuujinay muslimiin baan nahay wixiina soo celi markaasuu nabiga alay slam wuxuu anigu waxayga baan ka hadli karaa wayna siiye wixii kalese saxaaba waxay nii weydiini mxuu ahaa saxaabada inay markuu dagaalka dhammaaday xoolihii la qaybsaday oo lagu qaybsaday meeshii la dhihi jiray jiciraana jiciraana oo nabiga kasoo cumraysan doono cumradiisii saddexaad halkaasi kusoo gaaray nabiga alay slam wixii xoolihii lagu kala baxay dadka in la qaybsadayba muslimiin ayagoo muslimiina xaalay muslimiin yihiin bay imaadeen fasaaluhu markaasi nabigu waxay weydiisteen an yarudda ilayhim inuu usoo celiyo amwaalahum xoolahoodii iyo wasabyahum dadkii la qafaashay faqaala lahum rasuululahi waa ku yidhi sal slam axabu lxadiii ilaya wax lagu hadlo lagu sheekeeyo waxaa noogu jeclahay asdaqahu waxaa ugu run badan war runan maanta baan rabaa fakhtaaruu waxaad doorataan ixda daa'ifatayn labadaba heli maysaan waxaan runahayn inii sheegi maayo waxaan runahayn inaga maqli mahaye labadiiba waa la qaybsaday xoolihii iyo dadkiiba mid un doorta ma dadkaad rabtaano inii daran ma xoolaha inii daran ima sabya kafaaka dadka wa ima iyo xoolaha iyo dadka lasoo mid un doorta faqad kuntu waxaan ahaa istanaytu kii sugay bihim ayagaan sugay buu nabig alay slam nimankan waaa soo wara ayag waan sug middaan sugaayey ah, istanaytu kelimaha carabiyaho fasiixa istaanahu hadda waxyaalaha isticmaalaan aad moodo ay isticmaalaan laajo maaha istani bay kudhahayaan istani markay le intadir ay kudhilaayeen istani bay kuleey marka waxa wey waa luqa fasiix oo qadiima wey marka wuxuu leeya faqad kuntu waxaana istanaytu bihim kuwa sugay oo nabiga alay slam markii qaniimada gacanta kudhigay isla markiiba ma qaybinin waa intaasay islaamaan intaan la qaybininna nabiga gacantiisa ku jirta sala allahu alayh waali wasalam waa u celin karaa waqad kaana rasul lah sal slam intadaon kii sugay bidca cashrata leyla dhowr iyo toban habeen buu sugayay xiina qafala markuu kasoo gadoobay min adaa'ifu kasoo gadoobay meesha ayaga jiciraalo intaan la qaybinin falamaa tabayana lahu markuu u cadaaday nimanka ayaga ahaa wafdigahaa ana rasuul alahi sal slam hayru raadin ilayhim inuunan u celinaynin ilaa ixda daa'ifatayn labadan kooxood ama dadka ah ama xoolaha mid un inuu celinaayo arrin aan ahayn nabigeenan maraynin markay ogaadeen qaaluu xayran ikhtaaru sabyana Ah, dad iyo dunya isku mid maahee haweenkii caruurtaana noo soo celiyay dheheen faqaama rasuul lahi sal slam fi muslimiin markaasuu nabigu muslimiinta dhex istaagay saxaabadii faathnaa cala allahi ilaahay buu ammaanay bima huwa ahla ammaantu ilaahay mudnaa qiimaha badneed buu ku ammaanay nabigu uma qaala wuxuu yihi amaa bacdu ammaantaa kadib faina ikhwaanakum walaalihiin hadda walaalay noqdeen muslimiin wey haaulaai kuwan hawaazinaa qad jaa-uuna waa noo imaadeen taa'ibiin iyagoo toobad keenay wa inii ra'aytu waxaa ila quman oo u arkaa an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum dadkooda dadki inaan celiyo ayaa qumanaatay faman axaba ninkii jecelo minkum idinka inagamida xoog ma jire an yuayiba bidalika inuu qalbigiisa ay raalli ku tahay yuayiba inay dhiib ku tahay naftiisa bidaalika celintaasi falef celiyo oo wixii haweeniy carurada haysataan ninkii raalli dhiib naftiisa ku ah lama khasbaaye ha iska soo celiyo waman axaba qofkiisa jecel oo minkum idinka inagamida an yakuuna inuu ahaado calaa xadihi dheeftiisa oo gacanta wuxuu gashaday inuu sii daaya aan rabin xataa nucdiyahu ilaa aan ka siina iyaahu asaga min awali maa yufi wuxuu ilaahay noo celiyo haniimaa calayna korka annaga haniimooyinka dambe imaan doona aan bedelkeeda siinana falafxala sameeyo ninkii rabana waan siinana bedelkeeda siin doonaa kiiba naftiisaba dhib ku taha iska celinna soo celiyey buu nabig alay salaatu wasalaam khiyaarkaasuu dhexgeliyey saxaabadii buu la hadlaya la khudbaynaya waa rasuulka ilahi sala allah aleh wasalam way garanayaan nabiga alayh salaam iyo qiimihiisa hadalka nabiga waa ku weyn yahay hal mar bay bulaabeen marka faqaala naasu dadkii baa hal mar waxay dhaheen qad ayabnaa dalika arrinkaas raalli baan ka nahay iyo naftaana diib bay ku tahay lirasuulilaahi baana oga tanaasulnay arrinkaasi nabiga calayh salaam warkiisa waan aqbalay waana yeelay faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi inaa laa nadri ma ogin man adina minkum waa isku dhex jirtaan dadkiina balsada ka dhawaaqay ma dhammaantiinba maqaar baa aamusan hoos ka gonunucaya warow ma hayno inaa laa nadri ma ogin man adina minkum idinka wixii nagamid ahoo idaankan bixiyey fii arrinkaa ogolaaday miman kama kala naqaano miman kama soo ceedno kamana naqaano lam yaadan aan idankan aan ogolaanin oon idmin ee farjicuu noqda waa idin kala kokooxaynaya si hoosaan idin baali odayaashiinaan idin bixiyo jiifafka farjicuu noqda xataa yarfacuu ilayna ilaa ay riboodka noo soo koryeelaan oo noo soo celiyaan curafaakum jiifafkiina amrakum amarkiina curafada waa jamcu cariif cariifkuna waa jiifka qofka maaragtay cumdaha la yidhaahdo ama cashaa'irta iyo qabaa'ilka iyo matala ayaa la yihahda ee udhexeeya madaxda iyo shacabka udhexeeya waxaa la yihahdaa cariif baa la yihahda marka cariif la-aan riwaayada soo aroortay cariif la-aan lama noolaan karo curafaduna fi bay ku jiraan bu nabg ala slam wa hlu waa intooda dhib badan baa laga wadaa sidii qaadigii oo kale wa dhihi jiray fakada mabaadubixa beri sikiin alqudaatu halaatu iraari fi waaxidu fi ljana oo kalea looga jeeda marka qofkii isjiri waaya ee shacabka uu ku dhex jira si fiican u maareen waayo dowladda waxaa usoo dhiibtay iyo umuuraha iyo talooyinkaasi kasoo bixi waaya khatar buu ku sugaya w macnaha marka farajaca annaasu dadkiibaa gadoomay fakalamahum waxaa si hoose oola hadlay culafaahum jiifafkoodii jilibjilib iyo qoysqoys iyo kooxkoox baa laskula hadlay ansaar iyo muhaajiriin iyo kuwii soo raacay uma rajacuu ilaa rasuuli illahi bay usoo noqdeen calayh salaam odayaashii faahbaruuhu waxay nabigu u sheegeen anahum nin walba qowskiisii qad ayabuu inay raalli ku yihiin oo waadinu ay ogolaadeen markaasaa dee dib loo celiyo laakiin cumar bn khadaab radia allahu canhu isagoo muctakifa oo xaramka masaajidka itikaafsan itikaaf uu ku nadray jaahiliyadii ayuu wuxuu maqlay dadkii la sii daayay buwaankooda qayladoodii cabdullahi bin cumar buu weydiiyey oo wiilkiisa maxaa dhacay dadkii buu nabiga calayh salaatu wasalaam manaystay mana rasuulu llahi sal slam muxuu ahaa dadkii la haystay markaasuu wuxuu yii oradoo midda gurigeena joogtana ku darbiyu raaci wallahu aclam bilahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed